alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslama cla nabiyina muxamedi wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin allahuma anfacna ma callamtana wcallimna ma yanfacuna wazidna cilma qala alimaamu abulxusein muslim اlxajaaj bn muslim alqushayri naysaburi raximah اllah bismi اllahi الraxman الraxiim kitaabu salaati اlciidayn baabu jaamicun fii salaati alciidayn labada ciidood salaaddii la tukanayey iyo wixii kale oo raacsan oo axkaama iyo khudba ah ayuu ka hadlayaa musanifka raximah ullah xadiidii ku saabsaneed soo arooriyey ciidahana waxaa laga hadlayaa waa ciid alfidri wa ciid aladxaa labada ciidood wey waa labada ciidood ay muslimiintu leeyihiin sanadka haddii lagu daro ciidda usbuuciga oo jumcada ah saddexdaasay noqonayaan ayaguna ayaamaha tashriiqah oo ciid ayaguna lagu tilmaamay oo taabicoo raacsan ciidul adxada axkaamteeda ka raacsan xagga udxiyada oo la gowrici karo iyo inaan la soomi karin sida ciiddii oo kale ayaguna waa lagu idlaaqaa axyaanan oo soo aroortay alfaad noocaasa laakiin ciidda muslimiintu ay isku imaadaan ay tukadaan ay damaashaadaan ay farxaan ee sanawigaah ay fiirsadaan waa labadaa ciidood labadaa ciidoodna midna waxay dhacdaa bacda ruknin min arkaani alislaam wa siyaam midna waxay dhacdaa bacda ruknin aakhara min arkaani alislaam wa huwa alxaj laba rukni oo arkaanta islaamka ka mid ahay gadaashooda dhacaan shukran lilaahi subxaanahu wa tacaala wa idhaaru in ilaahay lagu shukriyo oo farax la muujiyo oo faraxaasna uu ahaado xuduudda sharciga oo dikriga ilaahay iyo weynayntiisa iyo tacdiimintiisuna ay la socoto oo aan xadda laga bixin saasaa la jideeyey ciidda ciidulfidriga ah bishii soonka ramadaanka soonkii muslimiinta soo soomanaayeen bay ku farxsan yihiin oo lisaa'imi farxataan waa ka nabiga yihi calayh salaam laba farax buu leeyahay waxaa ka mid a cinda fidrihi markuu afuraayo ama yowmiyan uu afuraayo iyo faraxa ka sii weyn oo ah inuu soonkii ilaahay u dhammaystiray walitukmilu lciddata walitukabiru llaha calaa maa hadaakum walacalakum tashkuruun shukrigii iyo takbiirtii iyo xamdigii iyo faraxii baa bilaabanaya bishii oo dhan markay dhammaystiranto oo inoo dhammaato oo muslimiinta ay ku farxayaan bisha ilaahay u dhammeeyey ajir weynna ay filanayaan culayskii iyo takliiftii iyo dimadoodii mashquulkeedna ay hadda baraa'a tahay oo laga kor yeelay wax lagu farxo weeyaana waa la ogol yahay salaad baana la tukadaa khudbana waa la akhriyaa muslimiintuna way farxaan ciidda kalena waa ciidul adxaa oo yowma xaji l bay dhacdaa maalinta ay muslimiinta xujayda ay xajinayeen camalka xajka ka ugu badan ay la imaadaan afar shay oo waaweyn oo xajka acmaashiisa ugu culus bay la imaanayaan ramyu jamrat alcaqaba dabxigii iyo gowricii iyo xalqigii ninkii heli kara xalqigii waxaan u jeedaa timihii oo la xiirto dabxigii ama naxrigii iyo xalqigii oo xiirashada timaha ah kadibna dawaafkii rugniga ahaa ee dawaaf maca sacyihi sacyigii lala imaado oo maalinta xujayada camalka ugu culus ay samaynayaan wey yowmulxaji akbar buu ilaahayna ku tilmaamay subxaanah muslimiinta daafaha joogta caalamkana maalintaas ayanu waa ciidaysanayaan oo maalin faraxay u tahay marka labadaa ciidood wixii aan ahayn oo ama ciid la yidhaahdo waa ciidigii guusha la helay iyo nasriga iyo gargaarka ama hebel baa dhashay arrimahaas sharcigeenna iyo diinteenna ma ogolo nabigana calayh salaam markuu madiine tegey oo uu tegay iyaga oo maalmo reer madiine ay faysta u tahay oo ciidayaan oo u weyddiiyey waa kii ka reebay oo yidhi ilaahay wuxuu inagu beddelay laba maalmood oo ka khayr badan oo axkaam iyo cibaado fara badan xumbaarsan laba rukni oo waaweynna salka ku haya marka muslimiintu guulo badan bay soo mareen guusha ugu weyneeday soo marta waxay ahayd ee uguna horraysay guushii maalintii beder dhacday xataa ilaahay uu ku magacaabay subxaana yowma alfurqaan maalin cadiima ah oo guul muslimiintu ay gaadheen nasri weyn oo mubiina ah ay gaadheen jabaabiradii iyo a'immatulkufri ilaahay uu subxaanahu wa tacaala jabiyey muslimiintuna ay guulaysteen samada ardaduna dagaalka ay wada galeen oo cir kale laga soo dejiyey malaa'ig ardadana ciidanku muxamed sala allahu calayh wasalam rasuulul rasuuluna sala allahu aleyh wasalam uu hogaaminayey ayaa ardadana ka dagaalgalaya cirkana waxaa ka yimid jibriil ciidan uu hogaaminayo maalintaas ayaa la faysteen lahaa oo la dhihi lahaa waa maalintii muslimiintu ay guulaysteen oo nasri heleen oo cadhiidhigii iyo culayskii iyo gunnimada ay gaalada ku hayeen ay ka xoroobeen baa la dhihi lahaa lama dhihin wa hayriha min annasr nasrigii faraha badnaa ee muslimiintu ay heleen marka waxaa weeya masaladan masalatu alciid waa masaaisha cibaadada ah waa tawqiifi nas iyo daliil iyo sharci bay u baahan tahay mutaabacana muslimiinta looga baahan yahay oo inay wax la imaadaan jeebkoodaa ma bannaana inay shabbahaan gaalada oo idhahaan iyaguba way sameeyaan oo ayaguba maaragtay nabi ciisey kirismas iyo wax u sameeyaan sanadkii taana waa qiyaas maca alfaariq nas baa meesha yaalla ayaguna dee lama shabbihi karo oo tashbiiha man tashabbaha biqowmin fahuwa minhum ayuu noqonayaa ninkii qolo shabbaha gaar ahaan hadduu nas yimid xarimay oo diiday oo ka mid yahay axaadiista aan ishaaray oo kale qaala waxadaanii moxamed bnu raafic wacabdu bnu xumayd jamiican dhammaanba can cabdirazaaq qaala ibnu raafic wuxuu yidhi xadaanaa cabdirazaaq qaala ahbaranaa ibnu jurayj cabdilmalik qaala ahbaranii alxasan bnu muslim can daawuus ibnu kaysaan alyamaani can ibni cabaasin cabdullaahi ibnu cabaas ibnu cabdilmualib alhaashimi abulcabaas رضي الله canhuma qaala wuxuu yidhi shahidtu salaata alfidri salaat alfidri yani salaatu ciid alfidri ayaan xaadiray salaadda eh, salaatulfidri ciidalfidriga la tukado maca nabiy illaahi nabiga maciisa calayhi salaatu wasalaam waa la tukaday ibn cabaas waasuu leeyahay isagoo <clears throat> yar oo kuraya oo dhowr iyo toban jir ah yuu nabiga dhintay calayhi salaatu wasalaam naahaza alixtiraam qaangaar ku dhowaaday wa abibakrin bakrin abubakarna xilligii uu muslimiinta hogaaminayo waa la tukaday wa cumara cumar xilligiisa waa la tukaday wa cumaana waa la tukaday fa kulluhum dhammaantood yusalliihaa waxay tukan jireen ciidda qabla alkhudba khudbada horteed intaba waa la tukaday buu leehay cali asagoo kuufu buu wareegay markuu amiirka ahaa ibnu cabbaasna wuxuu joogay makal mukarama iyo daa'if iyo meelahanu jooga laakiin inta kale waa la wada tukadayoo salaaday horraysiin jireen marka horey tukan jireen kadib bay khudbadan la imaan jireen waa sidaa sunnada nabiga iyo hadyiga nabiga iyo hadyigii khulafaau raashidiin ay la imaan jireen waxaa weeye ciidda in horta la tukado muslimiinta hadday takbiirtii qaada la yidha ay qaadeen oo isku imaadeen say u fadhiyaan oo loo sugaa imaamka hadduu soo baxo salaadunbuu ka bilaabi khudba kama bilaabayo maxaa yeelay khudbada jumcada iyo khudbada ciiddaha iskhilaafsan jumcada waxaa horraysa khudbada horaysa liannahu shuruudda salaadda jumcada shuruuddeeda waxaa ka mid a laba khudba inay ka horraysa ayaa shuruudda ka mida shardiguna sidiisuba mutaqadimun cani ilmashruud shardi haddaad maqasho mashruudkiisuu ka horreeyaa oo shuruuddu salaad salaadday ka wada horreeyaan dhammaanba laakiin khudbada ciidda waxay taabic u tahay salaadda taabicuna wuxuu ka dambeeyaa matbuuciisa marka salaadda inay horrayso oy taabic noqoto khudbaduna ay matbuuc noqoto dambayso sida khudbada jumcaduna way khilaafsan tahayoo waa shardi salaaddii shardi u tahay shardigaa horraydii mashruudkuna waa dambaynayo salaadda farqigaasaa u dhexeeya labada khudbo marka in khudbada la dib dhigo oo salaadda la tukado ciidda ayaa hadyigii iyo waddadii nabigaa sala allahu aleyh waali wasalam uma yakhdubu kadib buu khudbayn jiray qaala fa nazla nabiyullaahi sala allahu aleyh wasalam nabigaa khudbadii ka soo degay meel murtafica inuu saarraabay tusaysaa laakiin mimbarka nabiga lama bixinin xilligii nabiga iyo abubakar iyo cumar iyo cuhmaan xilligii bani umaya yaa ugu horreeya mimbar bannaanka la dhigo qaala fanazla nabiyullaahi baa degay calayhi salaam meel sara hadduu saaraa oo mimbarkiisii aan la soo bixinin kaanii anduru buu leeya inaan arkadi moodaa ilaahi nabiga xiina wakhtiga yujallisu rijaala raggii uu fadhiisinaya biyadii gacantiisa markuu nabiga ka soo degay waxay rabaan saxaabadu inay nabiga salaamaan oo u hambalyeeyaan ooy dhunkadaan oo u soo dhowaadaan jaceylkay maxabaday u qabeen sala allah alay wasalam nabiguna ma jeclaan jirin in loo istaago waa fadhiisiiyey ama ma ahe fadhigaas wuxuu noqon karaa inay nabiga khudbadeentu ka soo degay ay uga qaateen inuu warkii dhammaaday oo hadda la gadoomi oo laska bixi karo nabigan wuxuu rabaa inuu fadhiyaan si uu haweenkii oo codkiisa aan gaarin uu u soo wacdiyo oo gadaal ka fadhiyo sufuufta uma aqbala wuxuu nabigu qaabilay saxaabadii yashuquhum isagoo sufuuftoodii saa u jeexaaya xataa jaaa nisaa haweenkii buu nabigu u tagay calayhi salaatu wasalaam haweenkii oo gadaal ka fadhiyayoo safkii gadaal fadhiyey mukabaraatu sawtkan iyo codlalyahan iyo ma jirin marka codkii nabiga inuu maqashiin waayey buu u arkay haweenkuna xaq bay leeyihin iyaguna inay wacdiga iyo waarada iyo nasiixada iyo xogtan socotaa inay ayaguna ogaadaan oo yna ka dhagala'aanin xaq bay u leeyihiinoo iyo haweenku shareecada iyo diinta iyo cilmigu waa u siman yihiin annisaau shaqaa'iqu rijaal buu nabigu calayh salaam haweenku ragga oo kale weeyaan wixii khusuusiyaad oo gaar labada jinsi aan loo kala khasisin wa macahu bilaal nabiga bilaal baa la socday mu'adinkiisii abu cabdillaahi alxabashi mu'adinu rasuuli illaahi sala allah alay wasalam baa la socday faqaala wuxuu yidhi nabiga calayh salaam intuu haweenku tegey yaa aayaddan ku dul ahriyey yaa ayuha annabiyu ida ja'aka almu'minaatu yubaayicnaka calaa an laa yushrikna biاllahi shayan walaa yasriqna walaa yaziina aayaddaas ku dul akhriyay nabiga calayh salaam dadkaa haweenka ee muuminaadka ee kuu imaanaya waxaad u sheegtaa kula mubaayacootaa usuushan iyo axkaamtan way ka mid tahay towxiidka inay taxqiijiyaan oo ilahay ayna u sharig yeelin tuuganimo ayna ku dhicin haweenku zine ayna ku dhicin been ayna samaysanin macruufkana aynan caasinin wixii wanaag oo macruuf oo la amrayo aynan caasinin arrimahaasuu ku dul akhriya iyagoo ay sheegtay qiimaha badan markaasuu fatala hadihi alaaya aayaddanu ku dul akhriya haweenkii xataa faraqa minha ilaa uu aayaddii ka dhammeeyey uma qaala wuxuu yidhi xiina faraqa markuu dhammeeyey minha aayaddii aamtunna calaa daalik sidaa ma tihiin aayaddaasay sheegayso waxa ay reebtay aayadda ma ka reebtoonaateen waxay amraysana ma amartoonteeno ma qaadateen antunna calaa dalik saa ma tihiin faqaalat imra'atun haweenay baa waxay tihi waaxidatun keliya lam yujibhu una jawaabin hayruhaa qofaan ayaga ahayn haweenay keligeed oo lam yujibhu una jawaabin hayruhaa qof aan ayada ahaynoo hadlayna uusan jirin minhunna haweenka xaggoodii yaa waxay tihi nacam yaa nebiy allah sidaa aayaddaa tidhi ee alla uuna amray ee alla uu naga reebay ayaan annagu qaadano calaa wifqi alaaya ayaddaasaan dabaqaynabay dheh iyay tihi afkii haweenkii bay ku hadlaysaa intii kale waa xishoodeen laakiin ayadaa ku hadashay intii kalena waa u raaceen sukuudka iyo aamuskaas qanaacada iyo nabiga hadalkiisa ay dhegaysanayaan saxaabiyaad inay yihiin goobta ay imaadeen intaba waxay tusaysaa ridaha ay raalli ka yihiin yaa nabiy allah nabiga ilaahayow saasay gabadhaa tiri laa yudraa lama oogo oo laa yadri xasanun ma ogo ninka la yidhaahdo alxasan bin muslim ma garanayo xiinaydii mahiya miday tahay oo haweenaydaas miday tahay magaceeda lama garanin gabadh unbaa ka dhex istaagtay haweenkii ka dhex istaagtay markaasay waxay tidhi nabi allow nacam waan kaa aqballay baycadii iyo aayadda aad nugu dul akhrisay qaadannay bay tihi qaala fatasadaqna nabigu wuxuu yidhi calayhi salaam marka sadaqaysa sadaqa la baxa sadaqada oo naarta lagu damiyo oo dunuubta lagu dhaafo oo waxaad ku hadashaan ama xan ama kufraanul cashiir ama lacanad ama hadal ah haweenow arrimahaas waxaad kaga badbaadaysaa naarta inaad waxbaxsataan in waxbaxsada buu nabigu calayi salaam fabasata bilaalun bilaala wuxuu fidiyey thawba maradiis tabarucaadka iyo samafalka iyo in loo hadlo dadka baahan iyo mashaariicda caamka iyo masaalixda guud ee ummadda in loo hadlo oo si wadajira loowada qayb qaato hadyigii nabigu ahaa sala allahu calayh wasalam waa waddadii nabiga oo dadku ay khayrka iyo wanaagga lagu boorriyo iskagana daydaan marka wuxuu nabigu yidhi wax la baxa bilaalla marada ayuu maradiisuu fidiyey oo haweenka buu la dhex socdaa soo maaragt uma qaala wuxuu yidhi halumma kaana buu nabiga ayuu leeyahy halumma kaana fidaalakuna inagu furay fidaalakuna furashaha inay sugnaatay abii wa ummi aabbaha iyo hooyaday inagu furtaye saas weeyaan qofka jeceshahay baa saa lagu dhaha laasiyama haddii nabiga calayh salaam saxaabadu way ku dhihi jireen fida'ka abii wa ummi fadaynaaka biaabaa'ina wa ummahaatina way dhihi jireen wixii ku soo gaari lahaa aabbahana hooyadaana ha ku dhaco adankaa jecel lahay wax walba nabi maxamed ala jeceliya calayh salaam laakiin nabiga inuu yidhaahdo fidaan abi wa ummi inuu nabigu yidhahdo calayhi salaatu wasalaam waxay ku suuroobi kartaa inuu haweenkii ama saxaabiyaadkii ama saxaabadii uu ka fadilay hooyadii iyo aabbihii waxay tusaysaa inaynan isku darajo ahayn isku darajo aynan ahayn bale waxaa soo arooray fi saxiix ninbaa nabigu u yimid calayh salaam ayna abi yaa rasuul allah buu yidhi aabbaha xagee ku jira xagee jira abuuka fi naar buu yidhi aabbaha naarta ku jira markuu jeedsaday buu u yeedho wuxuu yidhi abi wa abuuka fi naar aabbaha iyo aabbahaaba naarta ku jiraan waa xagga aabbihi wey xagga hooyadiina waxaan arki doonaa fi saxiix muslim kan kalena saxiixu ku jira muslim ku jiraaye inuu hooyadii nabiga calayh salaam abwaa meel la yihahdo ku xabaalaneede isagoo ku soo socda maka uu ilaahay weydiistay inuu u duceeyo oo u istikfaar dalbo oo laga diiday markaasu wuxuu codsaday inuu qabrigeedii tago waa loo ogolaaday marka taa macnaheedu waxaa weeyaan istikfaarta waa loo diiday ayaduna waxaa wey inayna mudnayn wey arrimahaas marka waa arrimo dee waxaa weeyaan nabiga calayh salaam iyo makaanadiisii iyo mansiladiisii iyo derajadiisii ma nusqaaminayso maxaa yeeley ambiyada ood garanaysaa nabiyullaahi ibraahim khaliilu raxmaan aabbihii aazar inuu gaal aha ood garanaysaa nabiyullaahi nuux oo abur ah oo rususha ugu horreeya isaguna wiilkiisii waa kii gaalnimo ku dhintay nabiyullaahi luut iyo nuux haweenkoodii waa kii ayaguna ay ahaayeen gaalo ahlu waxaasoo dhan markaa qof walba iyo camalkiisa iyo darajadiisa waa u gaar marka nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku leeyahay aabbaha iyo hooyada inagu furtaye ayuu leeyahay fa jacalna waxay guda galeen haweenkii yulqiina alfatakha inay tuurayaan alfatakha fatakha fatakhu waxaa weeye fargashiga weyn ee mujawafka ah waalkhawaatiima fargashiyihii kale fii thawbi bilaal bilaal maradiisii ku tuurayaan fargashiga waaweyn iyo ee wax ku jira ee afka leh ee muxuu ahaa joofka iyo gudaha leh iyo kuwa kaleba waxay ku tuurayaan maradii bilaal bay ku tuurayaan xadiidka waxaa laga qaatay in wacdiga iyo waanada iyo cilmiga ay raggii haween ku yihiin kow laba ihtimaamka nabigu uu siin jiray haweenka sida ragga oo kale saddex tawaaduca nabiga calayh salaatu wasalaam intuu ragga wacdiyey haddana inuu haweenka ugu soo celiyey sida uu nabiga calayh salaam raxmaddiisa tusaysaa afar sadaqada iyo ahmiyada ay leedahay shan in haweenku ay xaq u leeyihiin xoolaha iyaga ay leeyihiin inay baxsadaan biduuni idni aswaajihinna raggoodoona idan aan idmin ayaga waxay leeyihiin way bixin karaan inay ninkooda oga fasax qaataanna khasabkuma aha haddii iyagaba ay leeyihiin way baxsan karaan waa dahab waa khawaatib waa fargashi waxa ay leeyihin way baxsan karaan qaala waxadaana abu bakr bn abi shayba wa ibn abi cumara qaala abu bakr xadaana sufyaan ibnu cuyayna xadaana ayub qaala samictu caطaa qaala samictu ibna cabaasin yaquul ashhadu calaa rasuuli illaah waxaa nabiga calayhi salaam marag oga ahay ama aan xaadiray oon ka wariyey la sallaa inuu tukaday qabla alkhudba khudbadii ciiddii intuuna khudbaynin buu salaaddii horta tukaday waxaa u horreeyey banu umaya niman la dhihi jiray yaa khudbada horraysiiyey oo salaadda dib u dhigay sababta ku xumbaartayna waxay ahaayeen niman madax ahoo waxyaalo badan laga dhaliilay ahaayeen marka haddii salaadda ay tukadaan oo sunnada waafaqaan oo salaadda ay tukadaan khudbada ay u istaagi doonaan waa layskaga dareeri khudbada ciidana sida jumcada khudbadeedoo kale shardi ma aha marka inay iskaga dareeraan dadka warkoodaba la maqli waayo ayaa laga baqaya saas darteed bay waxay horraysan jireen eh, khudbada dadkii salaaddii bay ilay ku khasbayin inay sugaane innagaba hadda arrintaa waan yeellaa fursaddaasi dadka qaar waa ka faa'iidaystaan oo dadka si ayna uga kala dareerin qabla khudba dadka la wacdin qabla khudba wax laga aruurin salaadaasaa loo xujuran yahay loo xabisan yahay oo kii aan bixinayn xataa halkaasuu fadhinayo ku qasban yahay marka taasoo kale ay samayn jireen laakiin muxuu yahay sunnada waa in khudbada la dibdhigo oo salaada la horraysiiyo khudbada waa taabic wey qaala uma khadaba marka kadib uu nabigu khudbeeyey fara'a wuxuu arkay annahu lam yusmic inuuna maqashiinin annisaa haweenka oo kaa cillada wataas laakiin haweenka haddii ay maqlaayaan oo mikrofoonka ay maqlayaan si siman rag iyo haweenka wada maqlayaan in lagu soo celiyo mar labaad si gaara ah haweenka loogu tago waxba markaa meesha kuma jiro allahumma inay arrimo gaaraho imaamkii iyo khaiibkii iyo culummadii ay rabaan si gaara ah inay su'aalo u gaara ah ay weyddiiyaan haddii ay weyddiin rabaan su'aalo gaara ah, markaa si gaara waa loogu tegi karaa laakiin khudbadii hadday maqlaayeen laguma soo celinaayo fa ra'aa nabigu wuxuu arkay oo haweenka ugu tegey annahu lam yusmic innisaa haweenka inuuna maqashiinin khudbadiisii oyna maqlin buu u maleeyey saa darteed buu fa aataahunna u yimid fadakarahunna waa xasuusiiyey biayaami illaah wacdigii iyo waciidkii iyo waanadii wawacadahunna waana wacdiyeyoo raqaa'iqda iyo waxa taabanaya cabsigelin aakharaa ayuu nabiga ku wacdiyey wa amarahunna wuxuu amray bisadaqati inay sadaqa la baxaan maxaa yeelay sadaqadu waa camal aad iyo aad u weyn waa sabafal iyo biri iyo tacaawun cala albiri wataqwa khayr wey dadkaas baahan ee u baahan in wax la gaadhsiiyo qofkaasay wax u taraysaa ajir buu heli dembigiisi baa lagu dhaafi naartaa lagaga damini asaguna waxay u noqonaysaa fahuwa yukhlifuhu wey wa bilaalun bilaalla qaa'ilun wuxuu ishaaraya wuuu baasidun wuxuu fidinaya bihowbi maradiisa qaa'ilku waa ishaaradii waa ficil macnaa qaa'ilun wuxuu leeyahay bihowbi maradiisu sidaa leeyahay maradiisuu fidinaya wey fajacalat ilmar'atu tulqi alkhaatima haweenayda waxay guda gashay inay fargashigeeda ku tuurto walkursa dhegadhegaheedii washaya waxay haysato oy haaban karto ayay mid walbaba ku tuuranaysay maanta oo kale waa maalin khayr badan oo ajir iyo wanaag badan uu socdo yowma aljawaa'is weeyaan marka inay ka qayb qaataan bay wada sameeyeen halkaa waxaad garanaysaa saxaabada nabiga rag iyo haweenba siday khayrka ugu degdegi jireen oo markii lala hadlo oo la xasuusiyo wixii wanaag ahaa lagu xasuusiyey waa dantoodee way ka qayb qaadan jireen waad aragta laakiin dadku sida ay ay maaragtay culays u saaran yahay markii baabkaa la imaado masjid weyn oo jaamicah la imaani wadaad baa xabeebanaysa u dhawaaqaayo masjid buu waxu aruurinaya ama dugsi buu waxu aruurinaya ama qof kale waxu aruurinaya markaasaa laga yaabaa inay toban qof han iyo toban qof ay ka hadlaan masaajidkii dhammaa han iyo toban qof nasiibkiisa hadday intaa u hadlaan intii kalena waa waa fooraraan ku heli karin iyo ku heli karaba saxaabadu marka waxay ahaayeen ka qayb qaadasho wanaagsan in walba wuxuu heli karo haddii wax badan iyo wax yar intaba way ka qayb qaadan jireen waxadaaniihi abu rabiic zahraani qaala xadaanaa xamaad xaa waxadaana yacquub adawraqi ibn ibraahiim qaala xadaanaa ismaaciil ibn ibraahim ibn miqsad kilaahuma can ayuubi hada isnaadi naxwa xadiidka wax lamida ah mutaabaco wey ayib in badan baan mutaabacaadka ishaaray oon sheeg sheegnay hadda waad aragtaayo sufyaan ibnu cuyayna la mutaabacinayaa ayub bin abi tamiima ayuu xadiidka ku wareegayaa ayub bin abi tamiima oo ismaaciil bin ibraahim iyo xamaad ayaa mutaabicinaya waxadaanaa isxaaq bin ibraahim wa muxamed ibnu raaficin qaala ibnu raafic wuxuu yidhi xadaanaa cabdurazaaq abarana ibnu jurayjin qaal abarana caa ibn abi rabax an jaabir bn cabdilaahi radia allahu canhuma qaal wuxuu yidhi jaabir samictuhu yaquul samictuhu marka qof kale waxaa weeye caa wuxuu leeyahay samictuhu waxaan maqlay jaabir oo yaquulu leh ina nabiya sala allahu aleyh wasalam nabigu qaama waa istaagay yowma alfidri maalin ciidulfidriga buu nabigu istaagay fasallaa salaadii buu ku bilaabay fabada'a bisalaati buu ku bilaabay qabla alkhudba khudbada horteed wuxuu ugu soo weeyaan gadaal bay kale waxaa ka yimid ibtidaac in la khilaafay hadigii nabiga marka arrintan ayada ah inay khilaafu sunna tahay sunnaday khilaafeen ayuu rabaa inuu kuu caddeeyo oo arrintan hadda markii dambe dadka caadi noqotay oo ciidda intaa la gaaray la khudbeen ee la hadli warkaa war jiri jiray inuunan ahayn fabada'a bisalaati qabla alkhudba uma khadaba annaas dadkii buu u khudbeeyey kadib nabiga calayh isalaatu wasalaam hadda waxay waxayba iska oo berso bersay noqotay in meeshii lagu berseeyo oo lagu shiro oo qofba qof uu soo dhiibo oo qof munasiqa intii loo sameeyo weliba uu dadka kala horo dadka kala horo hebel baa hadda hadli hebel baa haddana hadli hebel baa haddana hadli yidhaahdo saasay noqotay sax ma aha arrinta iyada sax ma aha hadday madaxda rabaan inay ka hadlaan ciidda ay ka rabaan inay hadlaan ayaga ha loo dhiibo imaamnimada iyo khudbada khudbada iyo imaamnimada ayagaaba iska lahaa oo madaxda ninka madaxda ah salaada imaamnimadeeda iyo khudbadeeda iska leh isagaa hogaamiya saa logu talagalay xajka isagaa hogaamiya ciidaha asagaa hoggaamiya sidaasuu ahaan jiray nabiga iyo saxaabadiisaas ahaan jireen marka intuu dadka salaada tujiyo khudbadiina ha la wareego kadib deenna wixii maslaxo caama ama khaas ah meesha ha ka sheego saa ha ka sheego dadkan kale ee faraha badane hadlina waxbaba meesha kuma laha falammaa faraqa nabiyullah nabigii ilaahi sala allah aleh wasalam markuu bogay nazala waa soo degay meeshiis uu saaraa wa ata nisaa haweenkii buu u tagay fadakarahuna waa waaniyey markuu ragga waaniyey kadib wa huwa nabigu yatawaka wuxuu cuskanayay calaa yadi bilaal bilaal bin arabaaxa gacantiisuu nabiga cuskanayay markuu khudbeynayey iyo markii dambe haweenka uu tegayba bilaal buu cuskanayay nabiga calayh salaam oo garabsanayey oo gacanta haystay wa bilaalun baasidun thawba bilaal maradiisuu fidinayaa nabigana haweenkii buu wacdinaya yulqiina anisaaa haweenku waxay tuurayaan sadaqatan sadaqadii ku tuurayaan maradii bilaal waa camal shariifa camal qiimo badan weeyaan maxaa yeelay nabigu dantii caamkeed buu u hadlaa calayhi salaatu wasalaam waxaaba lagu ceebeeyey dadka aan masaakiinta iyo danaha caamka u hadlin waaba la ceebeeyey walaa taxaaduuna calaa طacaami lmiskiin dadka kuma boorriyaan kuwa iyaga he xumaanta iyo dembiga naarta lagu sheegayo masaakiinta inay wax la siiyo kuma boorriyaanoo way ka aamusaan baa layidhi marka nabiga calayhi salaam waa hadlaya wanaaggaasna waa sunno uu noo jideeyey qultu licadaa waxaan ku yidhi zakaatan yowma alfidri miyahed waxaa haweenku ay bixinayaan ma sakaatulfidrigii dagarasoonkii miyaa qaala wuxuu yidhi laa maya walaakin sadaqatan waa sadaqo yatasadaqna bihaa ay sadaqaysteen xiina idin xilligaasaa fadhiga lagu qabtay oo la yidhi khayrkan iyo wanaagka ka qayb qaata ciidan baa baxaaya abaabulbaajira muslimiintu waxaa weeyaan tabartooda way iska kooban tahay marka muslimiinta dhexdooda istaakuleynaya oo ciidankii baxaaya iyo jihaadkii baa la taakuleynaya yulqi lmar'atu tulqi lmar'atu haweeneyda waxay tuuri fatakhaha fargashigeedii wayulqiina wayulqiina kharsigii iyo sikhaamkii wixii dhagaha ku qabtay iyo wixii luquntu ku qabtay ayaa wayulqiina wayulqiina laga wadaa qultu licaddaa waxaan idhi axaqan cala alimaam imaamka muslimiinta ma waajib bay ku tahay alaana hadda an yaatiya inuu u tago annisaa haweenka xiina yafruqu markuu bogo ragga wacdintooda inuu haweenka u tago fa yudakiruhunna uu haweenkana si gaara ah u waaniyo xaq lagu leeyahay imaamka miyaa qaala wuxuu yidhi cadaa ii nacam lacamrii baan ku dhaartay lacamri ina dalika la xaqun calayhim arrinkaas xaq bay ku tahay madaxda iyo a'immadu iyo culummadu inay sida ragga loo wacdin haweenkuna u wacdiyaan sida ragga wax loo baro hawenka wax loo baro waa xaq lagu leeyahay wamaa lahum oo maxaa dhacay oo laa yafcaluuna dalika ayna u samaynayn wixii shareecadu ay wada leeyihiin haweenkaiyo ragga see raggana wax gaar loogu sheegay haweenkana ayagoo waxamaana maqan leh looga dareeri karaa wax dhici karaa ma aha wey waxadaanaa moxamed bin cabdillaahi bni numayr qaala xadaanaa abi qaala xadaana cabdilmalik bin abi sulaymaan can caطa can jaabir bn cabdilaahi radia allahu canhuma qaal shahidtu maca rasuuli illaah rasuulkaanoo la jira calayhi salaam asalaata baan xaadiray yowma alciid maalin ciida fabada'a bisalaati buu nabiga ku bilaabay qabla khudba intuunu khudbaynayn biqayri aadaanin aadaan ma laheen walaa iqaama aqina may ahayn waa masale kale wey masale kale oo salaadda ciiddu ay ku khilaafsan tahay salaadaha kale salaadahan faradka waa loo aadaamaa waa loo aqimaa laakiin ciidda aadaanna maleh aqibna maleh salaadahan kale sida salaatulkusuuf oo kale asalaatu jaamica baa soo aroortay oo la dhihi karaa ayadu ma laha oo maxaa diiday walaa shay baa soo aroortay walaa shay aadaanna ma jiro caqibna ma jiro walaa shay wax haba yaraatee oo laga hormarin ma jirto sida loo fadhiyo unbuu soo bixiyey imaamkii meeshii uu salaaddu ka geli lahaa unbuu soo istaagi salaaddii baa marka loo istaagi salaaddaa iyo istawuudeedii iyo sufuufsimideedii unbaa la geli mooyeene wax ka horreeyo ama aadaana ama aqim ah ama asalaatu jaamica la dhihi ma jirto salaaddii umbaa loo istaagay istawuuna hadde salaaddaaba iskaleba saama laga bilaabi ayib biqayri aadaanin walaa iqaama uma qaama mutawaki'an markaasuu nabigu istaagay asagoo cuskanaya calaa bilaalin bilaal oo dadkii buu wacdinaya nabiga bilaalla waa cuskanaya hadduu marka qofka imaamkaa ul iyo seef iyo waxyaaladaasoo kalea jiri jiray oo la cuskado oo wax uu yar qabsado hadduu qaar ahaan qofku qof weynuu yahay ama culus yahay fa amara bitaqwa allahi ilahay taqwadiisoo dadka amray maxaa yeele wax lays amro waxa ugu horeeya waa taqwada ilahi subxana wa tacaala waa dardaarankii ilaahay uu kuwii hore kuwa dambaba u dardaarmay taqwa allah ilahay ka cabsashadiisa wax oo dhan shareecadu halkaasi kusoo aruuraysaa fa amara bitaqwa allah taqwadii ilaahay buu amrayoo wixii waajibaad iyo xuquuqaha inay la imaadaan wixii xumaanaana ay ka tagaan waajibaadkaasaa yaa fara badan xuquuqdaasaa fara badan xaqullahi iyo xaqu laadamiyiin naftaada intaba waxata wuxuu ku booriyey calaa aacatihi ilaahay in la ateeco oo la maqlo oo warkiisa la maqlo wawacada annaasa dadkii buu wacdiyey nabiga calayh salaam <clears throat> wadakarahu waa waaniyey uma madaaba nabiga calayh salam waa ka tegay raggii uma atanisa haweenkii buu u tegay fawacadahunna waa wacdiyey wadakaruhunna waa waaniyey faqaala nabiga alay slam marka waxad garanaysa sima wey waa si shabanacadani sidaasay qabtaa sidaasay qabtaayo wiilka iyo gabadhu way u siman yihiin laakiin wiilka in la yidhaahdo waxbarashada ha loogu dadaalo gabadhoona la yidhahdo guriga iyo howlaasa looga maarmi laayahay arrintaas waxaa weeyaan waa dulm iyo xadgudub iyo qismatu diza qayb xun iyo xadgudub waaye gabadha iyo wiilka isku sibi weyaan isku sibay waxbarashada iyo diinta yaa la rabaa in loo baro faqaala wuxuu nabigu yidhi tasadaqna sadaqaysta wax la bax fa ina aktaru kunna badankiin xadabu jahannama jahanama xaabadii jahanabaa tihiin subxaan allah yacnii haweenka laga hadlaya jinsigu nisa jinsu nisa baa laga hadlaya haweenku waxaa weeyaan xadabu jahannam jahanama markii la fiiriya u badan raggii iyo haweenku nabiga alai slam la tusay wuxuu yidhi waxaa u badnaa haweenka gaabintoodaa badan inta ragga ay khayrka iyo wanaagga iyo ay ka faa'iidaysanayaan haweenku inta badan waa ka gaabiyaan afkoodaasna lagama badbaado waxaa ku badan qiila waqaalada iyo wax ka sheega iyo ummadda kale inay ku sallidmaan haddaad ayagoo hadlaaya aad dhegta kaaga dhacdo qof unbay haystaanba ku guursaday iyo ku furay iyo ku waxqaba iyo ku darisa ku umbaa la haystaa un marka nabigu uu sheegay calayhi isalaatu wasalaam akarukunna xatabu jahannam buu nabig alai slam xaabadii jahanamaad u badantihiin faqaamat imra'atun haweeney baa istaagtay min siatin nisaainay ka istaagtay haweenka dhexbartankooday ka istaagtay ama min siati nisaa haweenka dhexdhexaadkooda ah ama min siati nisaa bimacnaa cadluhunna wa khiyaaruhunna haweenka kuwa ugu khiyaarsana ah ayaa kacday intaba waa la yidhi safcaau lkhadayn dhabanaheeduna ay madow yihiin safcuhu waxaa weeyaan sawaadun mushrabun bilxumra waa madow xoogow guduudana ku dhex jiro marka haween noocaasa istaagtay oo ka dhex istaagta dadkii jaabir saasuu leey radia allaahu canhu inay markaa ay wejigeedii sidaa aheed oo la arkay ayay culammadu waxay kala baxeen masale kale oo ah haweenka xijaabkooda marka laga hadlaayo cawradooda wejigooda inuuna cawro ahayn oo wejigeeda iska faydi karto maxaa yeele gabadhaasi wejigeeda inay sidaa u yahay see lagu ogaaday hadday wejigeeda uu dadan yahay marka hadduu waajib yahayna way dadi lahayd marka waajib maaha bay kala soo baxeen qolada kale ee qabta waa waajib wejiga in la dadana adiladan adilo kale wataan kuwanna waxaa weeyaan ixtimaalaad bay geliyeenoo waxay leeyihiin inay qof haweenoo hawaayeenoo duqay ahayd baa dhici karta oo qawaacid min annisaa ay ka mid ahayd kuwa ayaga ee la yidhi dharkooda way iska dhigi karaanoo way iska fududaysan karaan dharkooda way yaraysan karaan sida rag haweenka kale xijaabka inay u qaataan waxba laazima ayagu xijaabkooda way iska yaraysan karaan la yidhi ayay soo geli kartaa ama qabla xijaab weeye dood bay ku fureen waa masale ay isku hayaan xataa culammada asheekh alalbani raximah llah iyo sheekh ibnu baas iyo culamaa alxijaaz iyo culamaa najd iyo culamaau sacuudiya masaaisha isku hayaan bay ka mid tahay masalat lwejh adile iyo nusuus baa laisku garaacay rasaa'illa waa la iska qoray laakiin waxaa weeye asalaama asalaama laa yacdulaha shay wejiga maadaama uu yahay quruxda iyo jamaalka qofka uu yahay meesha quruxda iyo jamaalka qofka laga garto haddii fitno iyo arrimahaasna ay iskaba badan tahay zamankan inay aayarto muran la'aan muran la'aantaa fiicane ay iska qaataan oo is-asturaan qolkaasaad mooddaa inuu xagga ixtiyaadka iyo waracnimada iyo cabsida alle qofkaas xaggaasuu jiraa oo hadday diddo waxba ka hallaabi maayo baynamaa hadday ayna dadin laga yaabo in ama ay fidnoobo ama lagu fidnoobo ama dhibaato ay dhacdo marka nabadgelyada mar walba fiican assalaamu alay abdullah shaw waxay tihi gabadhaasaa intay istaagtay faqaalad waxay tihi lima yaa rasuul allah maxaa dhacay saee ku dhacday inaan haweenka naarta jahanamo inaan xaabadeeda noqonno oon u badanno ragga kaga badanno lima xaq bay u leeyihi qofka qofka macnaha inuu su'aalo culimmada oo wixii ishkaaloo gala oo uu ishkaal ah oo uu fahmi waayo ama uu la yaabo inuu weydiiyo cilladi inuu su'aalo maxay dhacay xaq buu leeyahy gabadha marka way su-aashay qaadab wuxuu yidhi sababtu waxaa weeye lianna kunna idinku tugsirna shakaat sheegashadaad badashaan sheegashada yaad badisaan calaacalkiinna badan iyo sheegashadiinna badankood baa laga hadlayaa oo waxaa weeyaan inay wax sheegaan oo ninkooda ka sheegtaan oo nicmadii iyo abaalkiisa qariyaan oo aynan inta badan sabrin xagga maaragtay weliba masruufka iyo iyo mucaasharada iyo arrimahaas dood badan bay furaan mar walbaba wuxuu ninka laga yaaba inuu tabarba hayninba laga yaaba marka da ninki inay ku khasbaanba inuu xaaraan raadiyo suu tan iskaga aamusiiyo tugtirna shakaad sheegashadaad badaysaan iyo calaacalka iyo muxuu aha sheegashada xagga xanuunka hadday noqoto ayaduna de haweenkii ragga waad ogtahay xanuunka raggu iskaga sabro iska qarsado iyagu inta badan waxaa dhici karta inuu sheegashadooda ay badan tahay wa takfurna alcashiir zawjkiinana waad ku kufrisaan riwaayo kale waxay tukirna lacna lacnadda iyo wax ka sheega dadka iyo waxaas iyo xanta waad badhisaan wa takfurna alcashiir cashiirku waa zawjka wey zawjkiinna iyo ninkaad laasimteen ee la nooshihiin yaad nicmadiisa ku kufrisaan oo ninkii intaa abaal kuu galay ee wanaag kuu galay ee ixsaan kuu galay ee aan la tirin karin wuxuu qabtay hadduu maalin xoogow yar tabaryareeyo yar tabaryareeyo waxaad leedihiin maa ra'aytu minka khayran qad warigay khayr kuguma arkin baad leedihiin taasuu nabig alai salaam yihi khayr kuguma arkin awa wixii intaa la soo waday ama wixii intaas nicmo ahaa iyo abaal ahaa iyo wanaag ahaa iyo lagu soo dhaqmaayo awe fadligii ilaahay intaa isaga uu u mari ah wey way halmaameen ilahayna wuxuu walaa tansawu alfadla baynakum marka watakfurna alcashiir zawjkiinna ayaad ku kufrisaan nicmadiisii abaalku inay galay ayaad ku kufrisaanoo aad dhehaysaa waxba noomaada gelin markii xoogow aad yar sidaad rabteen aad sluugtaan aad weydaan qaala fajacalna gabdhihii marka way qaateen qofka waa inuu garanaayo wixiisa iyo xaalkiisa ogayo xantiisa uu ogolyahay fajacalna waxay guda galeen yatasadaqna inay sadaqaysanayaan min xulliyihinna waxay isku qurxinayeen say naarta uga badbaadaan yulqiina waxay ku tuurayaan fii thawbi bilaal bilaal maradiisa min aqradatihinna dhagadhagahoodii iyo wa khawaatimihinna fargashigoodii aqradadu waxaa weeyaan waa dhagadhagaha dhagadhagaha waxay ka dhagaguteen iyo fargashigii iyagaa iska leh sadaqada marka waa u banaayihin xor bay u yihin waxadaanaa moxamed bnu raafic qaala xadaanaa cabdurazaaq qaala ahbaranaa ibnu jurayj qaala ahbaranii cataa can ibni cabaas wacan jaabir bni cabdillahi alansaar isaguna radia allahu canhuma jamiican qaala waxay dhaheen lam yakun yu'adan looma aadaami jirin yowma alfitri maalinta ciidulfitriga walaa yowma aladxa ciiduladxada labada ciidooda muslimiinta aadaan iyo aqib ma leh uma sa'altu bacda xiinin ibnu jurayd baa wuxuu leeyahay cataa yaa waxaan su'aalay xadiidkii bacda xiinin muddo kadib can dalika xadiidkii baan hadana weydiiyey fa akhbaranii wuxuu cadaa iigu sheegay sidii oo qaala wuxuu yidhi akhbaranii jaabir bnu cabdillahi wuxuu ii sheegay alansaari an laa aadaana marka hore wuxuu ku daray ibnu cabbaas Eh, jaabir wuxuu ii sheegay anlaa aadaana lisalaati yowma alfidri aadaan inaynan lahayn xayina wakhtiga yakhruju limaamu imaamka uu soo baxo walaa bacda maa yakhruj intuu soo baxo kadib lamana aadaana lamana aqimayo walaa iqaama aqimna male walaa nidaa dhawaaq walaa shay wax kale xataa male walaa shay walaa shaydaas waxay tusi in xataa sida salaatulkusuufka oo kale aan asalaatujaamica asalaatu jaamica la dhehayni salaatulkusuuf qorax markay madoobaato dadka haddii qafli ku sugan yihiin way kala yihiin dad fadhiya oo imaamkii arkaaya oo meel bannaana fadhiya oo sugaayey oo iska diyaar ah oo imaamku markuu u istaaga salaadda la wada arki iyo dad ayagoo suuqoodii howlahooda ku jira qoraxda intay madoobaatay in badanoo ay cirka fiirinin inta badanna in badanna ayna cirkaba fiirinin dadka waxay u baahan yihin in masaajidka dhawaaqiisa ay maqlaan oo layaha salaatu aljaamica cirki baa qoraxdaa madoobaatay madayici kuwa khaflay ku sugan yihiin halmaan iyo mashquul bay ku jiraan laakiin tan ayada ooma baahna xiina yruj imaam walaa bacda ma yruj walaa iqaama walaa nida walaa hay laa nidaa yowmaidin walaa iqaama aadaan ma jiro maalinta aqina ma jiro waxadaanii maxamed bnu raaficin qaala xadaanaa cabdurazaaqin qaala ahbaranaa ibnu jurayjin qaala ahbaranii caطaa ana bna cabaasin cabdulaahi arsala ilaa ibni zubayr cabdulaahi bnu zubayr buu u diray fariin warqad buu u qoray cabdulahi bnu zubayr awal maa buuyica lahu markii lala mubaayacooday ee ardulxijaaz ay xijaaz iyo intaas bixiidkaas meelo badan dadka ay ibnu zubayr ay la mubaayacoodeen inuu hogaamiyaha muslimiinta noqdo nimankii banu umaya isku hayeen asaga marka waa lala mubaayacooday qoladii kalea ka taag badnaatay oo waa kii weerar lagu soo qaaday cabdilbeli bin marwaan xilligiisii xajaaj binu yuusuf waa kii kacbada uu la dhacay madaafiicda ibnu zubayrna waa kii la dilay oo caqaba lagu salbiyey marka intii mubaayacadii hore ee dad badan ay raaceen ee xaramaynka uu gacanta ku dhigay ibnu cabdullaahi bin cabbaas baa warqad u qoray naseexo oo oo u naseexeerayo waxyaalihii mukhaalafaadka ahaa ee banuu umaya nimanka la dhihi jiray ay ku dhaceen annaha ku dhicin muxuu yidhi annahu lam yakun yu'adan lama aadaami jirin lisalaati salaada wakhtigii nabiga yowma alfidri maalinta ciidulfadriga aadaan ma jiri jirine falaa tu'adin lahaa ha aadaamin yaan loo aadaamin qaala wuxuu yidhi falam yu'adin lahaa ibnu zubayr yowmahu maalintaas iyo wakhtigaa isaga uu madaxda ahaa lama aadaami jirin waa qaatay naseexada oo in la helo dadka raciyada iyo shacabka naseexo waa in laga helo madaxda u naseexeeyaan madaxduna waa inay qaataan naseexada wa arsala ilayhi maca daalika wuxuu kaloo u diray oo farriina inama alkhudbatu khudbaduna bacda salaati salaadda gadaasheeda weeye ogow wa ina daalika qad kaana yufcal saasaa la yeeli jiray qaala fa sallaa ibnu zubayr wuxuu tukaday qabla alkhudba khudbada horteed oo salaaddu hormariyey oo warkii ibnu cabaas waa qaatay sidaasaa sax ah in naseexada laisku sheego la kala qaatana in naseexada isku sheegay waanada la kala qaatana cumar radi allahu canhu wuxuu dhihi jiray markii asagoo hadlaayo khudbadii taagan lala hadlay oo loo naseexay hadal lagu yidhi itaqillah yaa cumar hadal baa lagu yidhi markaasuu wuxuu yidhi kelimo cadiima ah oo khaalido ah ayuu ku hadlay oo qiimo badan oo noqon lahayd maanta dhaqan u noqon laheyd dadka madaxda hadday qaataan wuxuu yidhi laa khayra fiikum in lam taquuluuha walaa khayra fiina in lam naqbalha wuxuu yidhi khayr inaguma jiro haddayna sidaa idhihin ka joog iyo ilaahay ka cabso iyo ummaddaada iyo shacabkaada iyo dadkaad madaxda u tahay u turoo ka warhay haddayna waanada iyo naseexadaa igu dhihin khayr ma lihidiin walaa khayra fiinaa annaga madaxdaana khayr naguma jiro in lam naqbala haddaanan aqbalin haddaan annagana aqbalin oo aan warkiina maqli weyno khayr naguma jiro khayrku muxuu ku imaani naseexadii lilaahi walirasuulihi walia'immati almuslimiina wacaamatihim xadiidkii tamiim udaari addiinu naseexa waa in la helaa madaxduna waa inay qaarato ay aqbasho oo yeesho laakiin markii shacabku uu noqdo shacab aan waxaa dan ka lahayn oo fawdadaasi iyo qaskaasi iskaga dhex jira oo dadkaa madaxda ah in uun ay ama dhibaato u geystaan ama dacaayad iyo wax ka sheeg ama meahe xumaanta ay wataan ay ku raacaan ama la saftaan ama ka saftaan labadaa uun ay iska noqoto oo wax naseexaba meesha aysan jirin dadku markay sidaa noqdaan dadkaas fasahaaday unbuu kasoo kasoo dhexbaxayaa ninka madaxdahan qofka aad maqlaysa hebel waa madax meel kale lagama soo qoorinin shacabkaa fasahaadsan unbuu ka soo dhexbixi marka kadalika nuwalli bacd aldaalimiina bacdan bima kaanu yagsibuun dadka aalimiinta ah ee fasahaadsan dhexdooda unbaa mid ka mida laga soo bixinoo madax ayaga uu u noqon akada kaga istaagi wixii marka dhibaato ay asaga ku hayeen ama markuu wax raadinayay uu ku rafaado cidyaha kaga baxeen ha ka sugin markaa in cadaalad iyo wanaag iyo ficli iyo naxariis iyo naxdin ha ka sugin ciilkii horuu kuu qabaa iyo waxaad marsiisay kursiga markuu gaadhayay u sii socday marka haddii laakiin diinta iyo naseexada la qaato xumaantana hal meel looga soo istaago wanaaggana garab laiskugu noqdo qofka asagaa la xisaabta buu fahmi lahaa indhuhuna kala qaadi lahaa marka waxaa weeyaan dunuubta iyo dhibaatada waa la wada shacab weynaha waxaa la rabaa in dib laiskugu noqdo shacabkuna uu noqdo shacab tarbiyaysan carruurteenna iyo dhallinyaradeenna iyo mujtamaceennu waa inay fahmaan mas-uuliye waxay tahay xuquuq waxay tahay waajibaad waxay tahay waa inay garanayaan nasiib darraday ka mid taha in dadka mutacallimiinta wax baranaaya ee waxaasoo dhanba markay siay u socdaan ay xukun ku wareegaan inay wax kale ku soo baxaan oo dadkoodii ay bahal ku noqdaan oo ay maaragtay danahooda khaaska un ay raadiyaan oo ay noqdaan dad intihaasiyiin ahoo dhiigga dadka iyo mujtamaca dhiiggooda ku nool inay noqdaan oon u naxaynin oo u dirir naxaynin kale den ay meesha soo baxdo maslatu dabaqaad ay soo baxda dabaqo sare oo tuhma iyo dacaquru ku jirta iyo dabaqo shafka dhulka ku haysa oo baaba'san dabaqo udhexaysaba la waayo halkaasaa marka soo baxaysa waa fasaad cadiima wey qaala waxadaanaa yaxya bnu yaxya wa xasan bnu rabiic wa qutayba bnu saciid wa abubakr bn abi shayba qaala yaxya ahbaranaa waqaala haruuna xadaanaa abulaxwas can simaak can jaabir bnu samura qaal sallaytu maca rasuuli illaah nabigaan la tukaday calayhi salaam alciidayni laba ciidood hayra maratin mar badan walaa maratayn laba mar ka badan biayri aadaan aadaanna ma jirin walaa iqaama aqibna ma jirin xadaana abubakr bin abi shayba qaal xadaana cabd bn sulaymaan wa abu sama can cubaydillaahi can naafic can ibni cumar radi allahu canhuma ana nabiya sala allahu aleyh wasalama wa abaa bakrin wa cumara kaanuu waxay ahaayeen yusalluuna kuwa tukada alciidayna qabla alkhudba bay tukan jireen nabiga iyo khulafadiisii calaa minhaaji nubuwa waddada nabiga ku taagnaa xadaana yaxya bnu ayuub qutayba wa bnu xujrin qaaluu waxay dheen xadaana ismaaciil bnu jacfar can daawuud ibni qaysin can ciyaad bn cabdillaahi bni sacdin can abi saciidin اlkhudriy radi allahu canhu ana rasuula اllahi sala اllahu alيh wasalam kaana wuxuu ahaa yakhruju kii baxa yowma aladxaa ciid اladxada wa yowma alfidri ciid ulfidriga ayuu soo bixi jiray fayabda'u bisalaad salaaduu ku bilaabi jiray faidaa sallaa salaatahu salaaddiisa markuu tukado wasalama uu salaamo naqsado qaama waa istaagi jiray nabiga calayh salaam fa aqbala cala annaas dadka ku soo jeedsan jiray wahum juluusan ayagoo fadhiya fii musallahu meeshoodii fadhi jireen in khudbada la dhegaysto ciidda waajib ma aha sidaas u xoog badan laakiin in la dhegaysto oo wacdigaa iyo waanadaa iyo naseexadaa iyo iclaankaasi la maqlo waa fiican tahay fain kaana lahu xaajatun riwaayaa soo arortay nabigu uu yidhi ninkii raba falyansarif man araada an yansarif falyansarif ninkii raba inu iska tago fain kaana lahu xaaja haddii nabiga calayh salaam uu dan leeyahay bibacin ciidan la bixinayo la diraayo kale iyo oo in la abaabulo oo sahayda la siiyo aan loo baahan yahay dakarahu linaas dadku u sheegi jir ow kaanad lahu xaajatu xaaje kale ahayo biqayri dalika arrimahaas aan ahayn amarahum biha waa amri jiray war waxaa sameeya mujtamacii waxaasaa ku soo kordhay xaaladaasaa jirta dhibaatadaasaa jirta waxaasaa la rabaa uu ku sheeg jir waa maalin dadku ay isku imaanayaan in marka khudbada laga hadlo waxa dadka markaas haysta oo xaalad ah wa kaana yaquulu wuxuu dhihi jiray tasadaquu tasadaquu tasadaquu wax sadaqaysta wax sadaqaysta wax sadaqaysta buu dhihi jiray wax la baxa maxaa yeelay maalintaa waa maalin ciida dad badan oo baahan ayaa jira oo faraxa iyo suruurka iyo muuqaalka quruxda badan raba inay dadka kala qayb qaataan wa kaana akara man yatasadaq waxaa ugu badan ee sadaqaysta waxay ahay anisaa haweenka haweenkaa ugu badnaa marka hadda sadaqa iyo waxaa laba baxa la dhaho abaabul la galo <clears throat> ilaa yowmina haweenkaa u fiican haweenkaa ugu wanaagsan ugu qalbi jilicsan khayrka haddii lagu xasuusiyo oo la waaniyo waa ka qalbi jilicsan yihin ragga waa ka raxmad badan yihiin marka haweenkaa ugu badnaa waxa sadaqaysan jiri uma yansarif markaasuu nabiga gadoomi jiray sala allahu alay wasalam falam yazal kama zuulin kadalik xaalku inuu sidaa yahay xilligii nabiga iyo abubakar iyo khulafadii kale xataa idaa kaana marwaan bnu akam marwaan bnu lxakam alamawi markii uu madiine madaxda ka ahaa fakharajtu kharajtu waan soo baxay mukhaasiran anoo la socda mukhaasiran annagoo gacmaha ishaysanna oo khawaasirtii keliyihii garba siban u soconoo gacmaha ishaysanna khaasirada kelida la dhahaa marka wuxuu ka dhigan tahay mukharajtu mukhaasiratan aniga iyo marwaanoo isgarab soconoo gacmaha ishaysannaa yaa soo baxnay xataa aatayna almusallaa musalla ciidkii meesha ciidda lagu tukanaya baan imaannay fa idaa kaiir ibnu salt nin la yidhahdo kaiir ibnu saltibaaba banaa qad banaa dhisay mimbaran mimbar buu ka dhisay meeshii lagu tukanayey min diinin dhoobo iyo wallabanin burukeet ka samaysan burukeeti iyo dhoobo mimbar ka samaysan ayuu ka dhisay meeshii ciiddii mana jiri jirin fa idaa marwaanu marwaan ninkaa wala soconnay een lahaa xagga safki iyo meeshii lagu tukanaya buu u socdaa yunaasicuni wuxuu igula doodayaa oo igu jiidanaya yadow gacantiisi gacantiisiibuu ugula doodaya gacantii aan saysanay een is-ogoleen ayuuba maarata gacantiisiibuu iga fakisanayaaba kaannahu yajurunii waxaad moodaa inuu ijiidaya naxwal mimbari mimbarkii halkaa yaalla ayuu xaggiisa ii jiidayaa u socdaa anna waa qabanaya wa ana ajurruhu ana waa soo jiidiya naxwa salaad xagga salaadda meeshii lagu tukanaya imaamku istaagaya ayaa u wadaa falamaa ra'aytu markaan arkay daalik inuu ijiidaayo minhu xaggiisa aan ku arkay qultu waxaan idhi ayna alibtidaa'u bisalaa waa adiga xagga mimbarka u socdeen awa bilowgii salaadda lagu bilaaban jiray ayna alibtidaa'u bisalaa faqaala wuxuu yidhi marwaan laa maya salaad ku bilaabi mayno yaa abaa saciidow qaturika waa laga tegay maa taclamu waxaad ogayd waxaad ogeedeed aqoon jirtay laga teg qultu waxaan idhi kalla lagama tegi karo waaladii nafsii biyadihi ilahay baa ku dhaartay laa taatuuna lama imaan kartaan bikhayrin wax ka khayr badan mima aclamu waxaan ogaa waxaan ogaa ee nabi maxamed calayhi salaam iyo khulafaa uraashidiin ay la imaadeen wax ka khayr badan ma keeni kartaan ma keeni kartaan marka sidii hore waa isbedeshay iyo waaqicaa isbedelay iyo muxuu ahaa masaa'il sharciga hoo nusuusoo cad loogama tegi karo isbedel baa dhacay iyo horumariya xadaaraa tagtay imaatay xadaaradu waxaa weeyaan shareecadoo la dabaqo oo lagu camal falo oo hadyigii nabiga waddadii nabiga ummadda lagu hagow taasaa xadaara ilbaxnimaa markaa uma sarf abi saciid alkhudri waa iska gadoomay insarafadaasi waa see marka maxay ta maxaa loola jeedaa ma iyo khudbadii iyo musalliciidka o dhan bu iskaga baa maya bale riwaayo kalaa caddaynaysa inuu la tukaday waa la tukaday mukhaalafadii ay sameeyeen waa ka waaniyey laakiin inaad khilaaf la timaaddo ood halkaa ciid kale ku samaysato buuq iyo mudaharaad kale la timaado dad ay didaan taa iyaduna lama ogolo oo waa in la ilaaliya kayaanka iyo midnimada guud iyo maslaxada iyo iskuduumnida guud in la ilaaliyo wixii adiga waajib ahaa haddaad gudatay xoog iyo awood meesha lama imaan karti xoog iyo awood lama imaan karti naseexa la raba inaad isku taagto dee burbur iyo khilaaf u imaado taasna iyadana lama ogolo shareecada way diiday mafsado ka weyn baa ka dhalan leeneen baabu dikri ibaaxati khuruuji nisaa haweenku inay baxaan waa bannaan tahay fil ciidayni labada ciidood ilalmusallaa meesha ciidda lagu tukanayo musalla ciidka la yidhaahdo washuhuudi lkhudbati khudbada inay xaadiraan mufaariqaatin ayagoo ka fog lirijaali ragga rag ayagoo faaruqaya oo ka fog wuxuu ka cabiray ibaaxa dikru ibaaxati khuruuji nisaa mubaax waxaa la yidhaahdaa shay qofka uu khiyaar u leeyahay inuu la imaadayo inuu ka tago siman in wax siman oo hadduu ka tagay iyo hadduu la imaado labada marka in ibaaxa la yidhahdo xoogo waxaa ku sugan nooc qusuur ama gaabin baad moodaa wallahu aclam haweenku inay baxaan ugu yaraan waa sunna maalintaa inay ciidda ka qayb galaan oo musallaha ay tagaan markay ugu gaaban tahay sunno mustaxaba weeyaan marka istixbaab in la yidhaahdo ayaa ka fiican khuruuju nisaa waa sunna inay ciidda u baxaan oo musalla ciidka tagaan ooy xaadiraan laakiin meesha ragga sufuuftooda way ka dambaynayaan oo gadaal bay ka jirayaan ikhtilaad lama ogolo iyo isku darmad raggii haweenka isku darmadaan lama ogolo tabaruj biziina inay ismuujiyaan quruxdooda ay muujiyaan inay tacadur iyo baraafuur iyo marash isku soo dhuftaan oo ah haweenkii ay raggii ay u soo udgaan lama rabo oo sanka lala raaco fidno meesha ay ka timaado inay muujiyaan waxyaalaha quruxdooda ama cillaankii ah ama dahabkii ah ama indhakuulkii ah ama tabaruj iyo cawradoodii oo xijaabkii sidii la rabay aynu qabina intaasoo dhanba lama ogolo fitno weyn cibaadaa loo tagayo ajir hoobin maanta ajir in la helo ajir in la helo dembigana la tirtiro la hoobiyo marka in dembi lasoo kasbada ma aha xadaana abu rabicu zahrani qaala xadaana xamaad qaala xadaana ayuub can muxamed ibni siriin can umu cadiyata radia allahu canha saxaabiya jaliila min almubaayicaat bay ka mid aheed musayba bintu kacab alcadawiya la dhaa magaceeda musayba qaalad waxay tihi amaranaa waxaana amray tacni waxuu ola jeedaa annabiya nabiga annabiya baana amray calayhi salaam an nukhrija inaan bixinno haweenka fil ciidayni labada ciidood alcawaatiqa inaan bixinno haweenka cawaatiqda la yidhahdo cawaatiqda waa jamcu caatiqa waa ashaaba min albanaat gabadha yar ee qaan gaadhay laakiin hadda xogow kuusta ah ayaa cawaatiq la yidhaahdaa waxaa cawaatiq loogu bixiyey bay dhahaan qaarkood shaqadii guriga iyo imtihaankii iyo wixii maarata qaabka hore waaga loola dhaqmi jiray hadda way ka yar xorowday gashaanti bay noqotay warkeeda la maqli oo laixtiraami ayay noqotay oo kuwii ka yaryaraaba hadda shaqada lagu wareejinaya cawaatiq baa la yidhaahdaa wadawaati alquduur iyo kuwa guryaha ku jira yacni kuwa maqbiyadaha la dhaho ee guryahooda aan ka soo bixin ayaguna waxaa weeyaan maalintaa way baxayaan ciidda u aadayaan wa amara alxuyam haweenka xaydka qaba ayagu way baxayaan laakiin maxaa la amray an yactazilna inay ka fogaadaan musala muslimiin muslimiinta meeshaay ku tukanayaan way ka yarfogaanayaan lanna musallahan wuxuu qabaa xukmu masjid hadday marka caado qabaan oo xayd qabaan haweenku meeshii lagu tukanaya gaar bay iskaga yaoga yarfogaanayaan laakiin wacdigii way dhegaysan ducadii way aaminsan barakadii iyo khayrkii maalintaas soo degaayay iyo istijaabadii la filaayey ayay markaasi ay halkan ka mushaar keenayaan oo ka helayaan xadaanaa yaxya bnu yaxya qaala ahbarana abu khaytama can caasim alaxwar ibni sulaymaan can xafsa binti siriin can ummi caiya muxamed bahdaay walaalkeed baa warinayay haddana waa xafsa wey labadaba waa ka wariyaan umma caiya qaalad waxay tihi kunnaa nu'maru bilkhuruuji baanana amri jir inaan baxno filciidayni labada ciidood annaga iyo walmukhaba'atu mukhaba'ada mukhaba'adu waa dawaatulkhuduurka kuwa maqbiyad baa la dhaha soomaalida maqbiyad bay dhahaan qaabki haadi bay qaab ka dhigayaan walmukhaba'a kuwa maqbiyadda walbikru iyo midda bikaarada ee gabadhae caatiqada ee hadda soo kacday ee guryahooda lagu yarcelcelin jiray intaba waxaa weye maalinta ciidda waa ka qadgalayaan kuwii kale iskaba dhaaf qaalat waxay tidhi alxuyam kuwa xaydka qabaa yakhrujna way baxayaan iyaguna salaad ma tukanayaan laakiin haddana way baxayaan fayakunna khalfa annaas dadka gadaal bay ka joogayaan yukabirna maca annaas dadka maciisa ay kabaaran yukabirna maca annaas maciyadaasi waxay noqon kartaa muqaarana inay hal mar takbiirta laisla qaadi karo oo allahu akbarta ee takbiirta laisla qaadi karo iyo inuu qof walbaba takbiirtiisa gaar u qaato intaba waxaad moodaa inuu culays uuna ku jirin yukabirna maca annaasadaasi inay hal mar wada qaadaan taasaadna moodaa xagga shicaarka muujintiisa iyo guuxa iyo dhawaaqaasi hal mar isku dhacay ee gaalada iyo munaafiqiinta ay ka naxayaan ayada taasaad moodaa inay ku fiican waxaddaana camru naaqid qaala xaddaana ciise bnu yoonas qaala xaddaana hishaam can xafsa binti siriin xafsa binti siriin can ummi cadiya radia allahu canha qaalat amaranaa rasuulu llahi sala alla alay slam wuxuuna amray an nukhrijahunna inaan bixinno haweenka filfidri ciidulfidriga iyo ciiduladxada alcawaatiqa maan bixinaynaa kuwa gashaandimaha iyo walxuyad kuwa xaalada qabay xataa wadawaati alkhuduur kuwa mukhaba'adee guryahooda aan ka soo bixi jirin hadda ka hor ciidday u baxayaan fa ama alxuyad kuwa caadada qaba xaydka fayactazilna way ka dheeraan asalaata maxalu salaadka makaanka salaadii lagu tukanayay wayashhadna alkhayra khayrkii bay xaadirayaan maalinta maalin waa elo khayr badan wey wa dacwata almuslimiin ducada muslimiinta muslimiinta ducaysanaya iyo aamiintay ka qaybgalayaan in ilaahay ajiibo oo khayr badan la soo noqdaan baa la rajeynaya qultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuul allow oo maxadiyaad weydiinaysa nabiga ixdaanaa midaano laa yakuunu lahaa oo ma sugnaanin jilbaabun jilbaab xaalad baa la iskaga sugan yahay duruufa iska culus muxuu aha arad ah baahi ah ayaa lagu sugan yahay gabdho waxaaba jira guryaha baan ka soo bixi karin xijaab la'aan aan u soo bixi karin oo meeshaa maxfalka ee ummadda iskugu timid aan imaan karin waxa ku soo baxaa ma aan lahayn ayaa jiray duruufta adag bay soo mareen gabdhihii daahiraadka ahaa saxaabiyaadka ahaaye ardlada wax imaada gabdhihii ugu qiimo badnaa aha saasay ahayd marka taqwada iyo allakacabsiga iyo iimaanka iyo islaamnimadu ayuu ilaahay addoommihiisa ku kala fadilaaye ma aha in allah laa yanduru ilaa suwarikum walaa ilaa ajsaadikum walaakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum quluubta iyo acmaashuu ilahay fiirinaya subxaana wa tacaala gabdhuhu marka xijaab la'aan qaar baaba xijaab haysanin ma dhihin iska soo baxaano haddayna xijaab haysanin cawradoodii inay banaanka keento lama ogol wuxuu nabigu yidhise jid kale u furay waxaan inaad haddaad adiga haadan haysanin waddo kalea jirta oo qofka kale qofkaa wuxuu haysto aad ku gaari karto waxaa ka mid ah alcaariya caariyaa ka mid a ah, ergiso qaala litulbishaa ha marashiiso xijaab ha siiso ukhtuhaa walaasheeda kale ee muslimaddaa min jilbaabiha ila waa lasdhaadhaamaaye tubaa laga yaaba inay dhaaraan haysato laba mar ay isku dhaaraanto marka walaasheed ha ka caariyaysato waxyaalaha la kala qaatayna ka mid tahay ee caariyada sharciguna waa ogol yahay in waxaasoo kale haweenku ay isku diidaanna xaaraam weeyaan oo wayamnacuuna almaacuun buu ilahay leeh suurad dhan baan usoo dejiyay oo suuratulmaacuun la yidhaahdo in waxyaalaha noocaasoo kalea ama dharka ama alaabada ama waxaasaasoo kalea laisku diido ma bannaana allaahumma qofka inuu qaab xun u isticmaalayo ama uu kaa qarribayo mooyeene haddii islaamtu ay leedahay aroos baa ka qaybgeli xaflad weynoo laiskugu imaanaayo oo qaaca iyo hool laiskugu imaanaayo oo tabaruj ah dharkii ay ninkeeda iskugu qurxinaysay bay tidhi isi heblaay aan meesha kaga qaybgeli oo dahabkii iyo diricii maarata iska jilicsanaa iyo taa ayadaa wayamnacu almaacuun ma soo gelaysa way diidaysaa ah, waxay soo gelaysaa walaa tacaawanuu cala alimi waalcudwaan dembi iyo cadaawad iskuguma kaalmeeyo meeshaa haddaad aadaysa dharkayga ku siin mahayay leedahay si ayada u aadaynin ayayna qofna ugu kaalmaynayn taa ayada waa midda ayada ama ma aheedee dharka ayada waxaa laga yaaba inay dhibaato kale u geysato waa qof aan dharka iyo wixii loo dhiibay iyo waxay caadaysata aan soo celinin oo laga yaaba inay ama inkirtaba hadhow oo ku inkirto oo alaabadaba ayna soo celinayninba way jiraan dad noocaasoo kalea ah. dad wixii galaan ka soo noqonin baa jira wixii gala aan dib oga soo noqonin ayaguna way jiraan qof baa kitaab kaa qaadi kitaabkuu kaa qaaday kuu soo celin maayo dibba kugu soo celin maayo ama haddii kale asaga oo uu googoyno kitaabkii u damba ka geli maayo caariyu kitab ku qaatay waa iskaga tuuri oo kala dilaacini gacmihiisioo subag maran buu marmarini kitaabkii oo dhintay buu ku keenaya qofkaasoo kale caariyada waa udiidi kartaa waa u diidi kartaa liannahu ma aha qof aaminah ma aha baabu wuxuu ku saabsan yahay tarki salaad salaada oo laga tago qabla salaati ciid ciidda salaadda ciid ka hor salaadda ciidda la tukanin in salaad aan la tukanin tarku salaati salaad baa laga tegey la tukado qabla salaati alciidi salaaddii ciidda horteed sunno ka horraysa ma leh wa bacdaha gadaasheedana maya filmusalla meesha lagu tukanayo haddii meesha ayna masaajid ahayn oo meel laiskugu imaado ciid lagu tukan ay tahay sunno ka horraysana ma laha tun ka dambaysana ma laha taas laiskugu imaaday baa la tukan وxadثna cubaydاللh بن mعاad الxmbري qال xadثna أbي qال xadثna شhuعبة عن cadiي عن سacيid بن jubayr عن iبن cabاasi رضي الله عنهma kharaja أna rasuul الlahi salى الlaه عليه وsلم kharaja yوم الأضحى maalin ciid الأضحى oo fidri ciid الfidri ah ayuu nabiga soo baxay calayhi salaatu wasalaam fa sallaa ragcatayn labadii ragcadood ciiddeedu buu tukaday lam yusalli ma tukanin qablaha horteed walaa bacdaha gadaal midna ma tukanin marka saaad u socoto musalli ciidka markaad tagto booskaadoo madaayarta fadhiisan saad u socota fadhi baad ka bilaabi waa haddii masaajid uunan ahayn haddii laakiin masaajid uu yahay sunnadii hore ee qadiimadaheed sabab mutaqadimaa jira ama sabab muqaarana waxaad tidhahdaba markaa sunnadii taxiidmasjidka baad la imaanaysaa uma ata nisaa haweenkii buu nabigu u tegey wa bilaal baa la socday faamarahuna wuxuu amray bisadaqaa sadaqa fajacalat ilmar'atu waxay guda gashay tulqii inay ridayso khursahaa dhegadhegaha way kursigu wa tulqii sikhaabahaa sikhaabkuna waa kuusha kuul ay lagu dagashin jireen oo waxyaalo ay e, ku shubi jireen waxyaalo udgoon ayaa sikhaabka la yidhaahdaa sida carruurta yararka waxaa xulmadda kale iyo luqunta loo geliye e, ujeeddada laga leeyahay kolley ama udgoon baa laga rabaa ama cayayaanka waxaasaa lagaga fogaynayaa waxyaala noocaasoo kalaa ah wey laakiin lama ogolo in la yidhaahdo waxbaa kaa difaaciyo ilbay kaa difaaciyo taa iyadaa ma bannaana ma bannaana in la yidhaahdo a ninkii man tacallaqa tamiimatan babi ninkii tamiime iyo waxyaalaha noocaasoo kale oo yidhaha waxba iga reebi ukila ilayh saa loo wakaalinaya tacalluqahaa shirkun waa shirki ma bannaana ilaahay kayrkii ayaad u maraysa inuu nafci kuu keeni kara durra kaa reebi kara meel hoose oodan fahmaynin buu shirkiga iyo gaalnimadu qofka oga imaan kartaa waxadaaniihi camru naaqid qaala xaddaana ibnu idriis cabdullahi ibnu idriis alawdi xaa waxaddaana abubakr bnu naafic wamaxamed bnu bashaar jamiican can qudar kilaahuma can shucab bihada lisnad naxw baabun wuxuu ku saabsan yahay maa yuqra'u bihi fii salaati alciidayn labada salaadoodee ciidaha ah ciidulfidri ciiduladxa sunnada nabiga calayh salaam suuraduhu ku tukan jiray ee lasoo guuriyey xadaana yaxya bnu yaxya qaala qara'tu cala maalik can damra ibnu saciid almaazani can cubaydillahi bni cabdillaah anna cumar bn khaaab radia allahu canhu sa'ala wuxuu weydiiyey adawaaqidi leyti buu weydiiyey saxaabi jaliil weeyaan yuu su'aal cilmi ah masale cilmiu weydiinaya oo waxaa weeyaan su'aalu lfaadili lilmafduul qof faadil ah inuu qof mafduuloo laga fadli badan yahay uu cilmi weydiiyo way bannaan tahay liannahu qad yakuunu cinda alasqar maa laysa cinda alakbari min alcilmi qofka hooseeya ama cilmiga yar mararka qaar masale cilmi ahoo qofka kale uunan haynin aqoonin ayuu ku faaiideyn karaa uu ku faa'iideyn karaa marka qof cilmigiisa uu dhammaystirmay maba jirtaba oo allah ka ee subxaana axad ilaahay aan ahayn wa fowqa kulli dii cilmin caliim cumar binulkhadaab ad garanaysaan min afqahi saxaaba asxaabu alfataawa ayaa wuxuu su'aal weydiiyey abaa waaqid ilayfi oon saxaabadii mashhuurkaaba ahaynba wuxuu weydiiyey maa kaana yaqra'u bihi rasuulullah nabiga calayhi salaam muxuu akhrin jiray fi ladxaa ciiduladxada walfitri ciidulfitriga muxuu akhrin jiray faqaala wuxuu yidhi kaana yaqra'u fiiha biqaaf alqur'aani almajiid iyo waqtarabat isaaca wanshaqa alqamar labadaas suuradood ayuu nabiga ku akhrin jiray ragcadda hore ragcadda dambe oo ragcadda hore qaabta kalena iqtarab waay waxadaana isxaaq bin ibraahim waa mararka qaar axyaana wa axyaana wey markalla waa haki doontaa qaal xadaana isxaaq bin ibraahim aqbarna abu caamir alcaqadiy qaal xadaana fulayx can damrata bni saciid can cubaydillaahi bni cabdillaahi bni cutba can abi waaqid ilayhi qaal sa'alanii cumar bnu khadaab wuxuu ii weydiiyey radia allahu canhu cama qara'a bihi rasuulu llah nabiga wuxuu ku akhriyey calayhi salaam fii yowmi alciid faqultu waxaan ihi biiqtarabat isaacu wa qaafu alqur'aani almajiid tartiibka horaa ka fiicna qaaf baa horraysa iqtaraba ka dambe baabu ruqsa ruqsada la ogolaaday fi lacibi ciyaar waxaa iyadana soo aroortay oo soo marray markaan jumcada soo maraynay ee waxaa ujeedaa haa jumcada in ciidda uu ku tukan jiray mararka qaar nabiga calayh salaam maxay oo ciiddii jumcadaba lagu wada tukaday sabixismamie ya iyo halataaka xadiid alqaashiimiya ya iyadana waa soo aroortay sooma baabu ruqsa waxaa la ogolaaday fi lacibi ciyaar alladii ciyaarta laa macsiyata fiihi macsiyo iyo ilaahay in dembi laga gala ay ku jirin fii ayaami alciidi in la ciyaaro shareecadeenna waxaa weeyaan waa shareeco waasac ah oo shaamil ah oo wax walba kulmisay oo qofkana aan culays iyo adeeg mar walba kula dhaqmaynin oo wax walbaba mawdica ku haboon iyo maqaalka ku haboon likulli maqaamin maqaal weeyaan oo shay walba wixiisuu iska leeyahay shay walba wuxisuu iska leeyahay xaaladda jiddiyada ah iyo in arrintu uun mar walbaba uun si dhab ah iyo si jiddi ah loogu jiroun jiddi lagu jiro iyo in mararka qaar xoogow ciyaara lagu daro intaba waa ku ogosha shareecada gaar ahaan maalmaha faraxa ah maalmaha faraxa ah in loola dhaqmo sidii maalmihii kale oo la yidhaahdo jiddiyo u lagu socdo iyo wixii uun wax la eh, muxuu ahaa ama waajib lala imaado ama sunno lala imaado ama in maaragtay uun lis aruuriyo oo qosol iyo farax iyo ciyaar oo dhanba lagaska aruuriyo uun sidii hore uun loo duduubnaado <coughs> maya maalinta ciidda waxaa laa xooga furfuraan ayna sameeyo ah, oo dadku ay farxaan wixii ciyaari kara ciyaaraan wixii ciyaarta fiirsan kara ay fiirsadaan laakiin maxaa la raaciyey oo muhim ah laa macsiyata fiihi taas way midda muhimka ah macsiyo waa ku jirin oo ciyaartaas la ciyaaraayo aynan ku jirin xumaan iyo dembi ayna ku jirin munkar uuna ku jirin erayada lagu hadlaayo ficilka la samaynaayo qaabka isku imaadka uu ku imaanayo rag iyo haween hadday noqoto isdhexgal iyo istaabasho iyo iskudhex jir iyo arrimahaas oo fasaad ka dhalan karo in layska dhowro haddii ma qolowalba gaarkeeda u buraamurto qolo walba gaarkeeda iskaga saartumato qolowalba walba gaarkeeda iskaga ciyaarto qolo walba gaarkeeda iskaga kubad ciyaarto qolo walba gaarkeeda u orotanto waxaa weeye wax dhibaataa ah male durbaanka ay iska garacaan haweenku anaashiidda iyo gabayga ay qaadqaadaan raggu waxba dhibaataa kuma jirto waa farax maalinta ayada laa macsiyata fiihi fii ayaam alciid marka shareecadu marra faraxa iyo suruurka ayay qofka u waasicin oo u sii dayn oo in la caburiyo maaho la yidhahdo ha farxin ha ciyaarin ha samaynin la yidhahdo marra waxay u waasicini xusniga iyo murugta xataa xusniga iyo murugta mar baa qofka loo waasicini oo waad aragtay nabiga alay slam wuxuu yidhi laa yaxilu liimra'atin tuminu biاllahi walyowmi alaakhir tuxiddu calaa mayitin muxuuha fowqa aa ayaam haweenay ilaah rasuul rumaysay qof dhintay inay u um murugto oo isku basaasiso saddex beri ka badan lama ogola lakiin maxaa loo ogolaaday saddex beri murugti weeyaan lama dhihin haye malagaa dhintay ha inaa lilah wa inaa hawshaadi sidii shalay aad ahayd intuuna ninka kaa dhimanin sidii ku soco faraxi iyo qosolkii lama dhihin Ah, firadda bini aadamkaa diidaysa qof oo walbahaarsan ma walbahaari kartid in la yidhaahdo sax maaha walbahaar baa baadee saddex beri laakiin saddex beri wixii ka dambeeya naftaadi waa qanacday hadda waxaa weye howlihii caadiga ku soo noqow lidaalika qaar culamada ka mida ah waxay leeyihin carruurta markay ooyaan oo ciil iyo ay la ooyaan oohin ay qabta ay ooyayaan uskud in la yihahdo aamus in la yidhahdo waa laga fiican yahay dah ooye waxbaa haysta culays baa saaran qarax baa qalbiga ka haysta wuxuu qarxayaa haddaad ku aaburiso oohintii cilbaquuqa dhagah yaaba dilaaci kara marka in la daayo oo iska ooyo markuu ooyooo neefsada kadib la sabaansabaa fiican bay dhahaan saasay leeyihin ashaahid waxaa weeyaan xilliga faraxana waa la ogolyahay faraxa maxduudka ee la ogolyahay xilliga murugtana murugteeda waa iyadana gaarkeedaon xaddeedii baa la ogolyahay shareecadu marka waxaa weeyaan waa shareeca ilaalinaysa oo xeerinaysa fidrada iyo xaalka qofka bini aadamka iyo dabcigiisa iyo dhaqankiisa ayadoo xuduud u samaynaysa iyo dawaabid iyo shuruud ilaalinaysana xadda inaan la gudbin waman yatacadda xuduud allahi faqad alama nafsa xadaana abu bakr bn abi shayba qaala xadaana abu usama can hishaam can abihi can caaisha qaalad waxay tihi dakhala calaya abu baa ii galay wa cindii jaariyataan laba gabdhood baa agtayda jooga min jawaari alansaar gabdhihii reer ansaareeda tuqaniyaani way heesayaan bimaa wixii taqaawalad bihi ay isku dhadhaheen alansaaru ansaar yooma bucaad maalintii bucaad dagaal weyn oo dhex maray reer aws iyo reer khasraj bay hayeen guushuna ay qaateen aws ayaa adkaaday hadalladii marka ay isdhahayeenee gabayadaha oo dee ay gabdhuhu ka dhaxleen aabbayaashood iyo agowayaashood ayay maalintii ciiddeeda iskaga madadaalanayaan oo ay qaadayaan tuqaniyaan durbaan iyo way garaacayaanoo durbaanna way haystaan waa guriga caaisha waa nabiga sala allah aleh wasalam oo maqlaya qaarad waxay tidhi walaysataa gabdhuhu maynan ahayn bimuqanniyatayn kuwa heesaa gabdhuhu maynan ahayn oo hees inay gabadhu heesaa noqoto oo hoballad noqoto waa ceeb ceeb weeyaan dhaqan fiican maaha laakiin mararka qaar in lasoo xigto erayo iyo hadallo la yidhi oo xilliyaha feestada oo kale lasoo qaato dhibaato ma laha laakiin in dhaqan laga dhigto oo gabadhu ay tiraado heesaa wey oo la gabdhihii heesaagabaa imaanayo oo meelaha laiskugu imaanaya ay meelaha afka taataagaan oo qayqayliyaan wax saxa maaha akhlaaqda iyo edabta iyo xishoodka gabdhaha way khilaafsan tahay faqaala abubakar baa wuxuu yidhi abimuzmuuri shayaan gabdhihii buu ku dhexdhacay gabadhiisii caaisha oo xaaskii nabigeenna waa canaantay abimazmuuri shayaan shayaan muusikadiisii miyaad fii beyti rasuulilah gurigii nabiga keenteen sala allah aleh wasalam gurigii nabiga miyaad muusikadii shaydaanka keenteen oo hinaha iyo heesta iyo gaar ahaan haddii gabdhuhu codka ay qurqurxiyaan oo hadalla soo jiidanaya dadka ay ku hadlaan misaamiiru shayaan waa la dhahaa waana wuxuu ahaa nifaaqa waxyaalaha sababay ka mid tahay laakiin maanta maxay tahay waa maalin ciida waxaa loogel yahay waxaan loogaleen maalmaha kale wadalika fii yowmi ciidi maalin ciiday ahayd faqaala rasuulu llahi sala allah alay slam wuxuu yidhi yaa abaa bakrin inna likulli qowmin ciida qola walba ciid bay leedahay maalin feesta ah wa ciiduna tanna waa ciiddaanadi ciidduna way ka duwan tahay maalmaha kale in sidii maalmihii kale uun laska ahaado ciiddu oo intii la tukado un guryaha la galo shibshib la ahaado farax iyo feestadii iyo wixii ciid macnaheedii iyo nuxurkeedii meesha ka baxayo in dadku ay farxaan baa la rabaa oo maanta la muujiyo quruxda iyo wanaagga iyo faraxa la muujiyaa la rabaa farax iyo quruxuna ay gurigeeda kula jirto waxba maaragtay kaaba gadmin waxadaanaahu yaxya bnu yaxya wa abu kurayb jamiican can abi mucaawiyata can hishaam bi hada alisnaad wa fiihi jaariyataani talcabaani bidufin laba gabdhood waxay garaacayaan oo ciyaarayaan durbaan durbaankana waxaa la socda hinaa iyo hadalladaas iyo gabaygaas iyo waxyaalihii la sheeg xadaanii haaruun bnu saciid alayli qaal xadaanaa ibnu wahbin qaal akhbaranii camru ana bni shihaab xadaa can curwa bni zubayr can caaisha radi allahu canha ana abaa bakar dakhala calayha caaisha gurigeedii buu yimid waa gabadhiisii wa cindaha jaariyataan laba gabdhood baa ag fadhiya oo fii ayaami mina maalintii mina weeyaano tuqaniyaani heemadii nabiga maalintii mina tuqaniyaani watadribaan ayaamu mina waxaa la dhahaa ciidda iyo saddexda beri ee ka dambaysa watadribaani waxay isku dareen hiraa iyo hees iyo durbaan ay garaacayaan ay ku qurxinayaan heesta warasuulu llahi sala allah aleh wauu isku duuduuba musajam waaa lagu duuba isku duuba bitobihi maradiisu intuu nabiga isku daday ayuu ka jeedsaday laakiin waa maqla rasuulka sala allah aleh wasalam waana ogolaaday waa taqriir <clears throat> iqraar baa la dhahaa wax munkaroo xaaraana nabiga intuu dhegaysto kama aamuseen marka qowlkiisina waaba soo socdaa faintaharahumaa waxaa guulguuloo weeraray abubakar baa canaantay gabdhihii fakashafa rasuulu llahi sal ly slam wuxuu ka fayday canhu xaggiisa maradiibu wejigiisa ka faytay waa soo jeedsaday wa qaala dachumaa daadaa ya abaa bakar fainahaa ayaamu ciidin waa maalin ciide waa maalin ciidoo daa fiiri nabiga calayh salaam raxmaddiisa fiiri nabiga calayh salaatu wasalaam waxay xuduudda sharciga aan khilaafsanayn oo iska mubaaxoo bannaan oo gaar ahaan feeste iyo farax ku saabsan siduu dadka iskaga sahlay nabiga sala allah alay waslam fiiri yacni mararka qaar maxal meeshii la sahli lahaa in la adkeeyo ma bannaana shareecadu meella waxbay way yar adkaysaa oo ilaalinta iyo dhowridda meel la xogo way yar u sii daysaa xaaraantana mar walbaba waa xaaraan oo lama ogolo fa inahaa ayaanu ciidi daa wa qaalat waxay tihi ra'aytu rasuula allah nabigaan arka calayh salaam oo yasturunii iyo biridaa'i gu-iisa anduru ila alxabash anna xabashiyaan fiirsanayay wahum yalcabuuna u ciyaarayeen niman xabashi oo madiine imaadoo saxaabada ka mid aha nabiga ayaa iyaguna maalintii ciiddaha ciyaaraya ah, warmahoodii iyo gaashaankoodii ciyaartaas oo boodbood iyo wax isku tuur iyo wax iska difaacid iyo ateere iyo wax ku jirta dhankana ciyaara dhanna tadriib iyo tababar la socota ayay samaynayeen masjidka nabiga calayh salaam iyo saaxadiisa ay ku ciyaarayeen wahum yalcabuun waana jaariya bay leed caaisha gabadh yar bay ahayd caaisha radi allahu canha oo markaa nabiga uu qabay markuu nabiga dhintay bayba siddeed iyo toban sano jirtay marka iyadoo yaroon qaangaar ahayn oo yar laakiin gabadh kobacday ah waa kii ay ka sheekaynaysay hooyadeed umurumaan siday u kobcisay oo dirba u noqotay qabadh hana qaaday u noqotay oo reer yeelan karta waana jaariya gabadh yar baasa ah xagga da'da faqdiruu markaasuu nabiga calayh salaam wuxuu dhihi jiray kaale fiirso fiirso way fiirsanaysaa iskeed markay u daasho ayay iska laabanaysaa markaase waxay leedahay faqduruu qadara bal idinkuba qiyaasa ha qadra aljaariya gabadh yar qadarkeeda iyo mansiladeeda gabadhaasoo alcaribati ciyaarta iyo lahwiga iyo waxyaalaha ciyaar ciyaartaa jecel oo ilmuhu markuu yar yahay ciyaartuu jeclanaya saad ciyaarta u jeceshahay u ciyaar jecleen waanu ka weynaanay markaan duqownay unbaa wax maarata iskaga tagno nidhi aminka waxaan baan iska nidhi marka qofka markuu yaryahay ciyaarta waa jecelyahy faqduruu aljaariya gabarh yaroo alcarida ciyaar jecel alxadiidata sinni da'deedana uu yaryahayoo weli qaan gaarin oo ciyaar jecel bal idinkuba qadara intay ciyaar inay fiirsato ay jeclaan oo ay indhaha ku hayso ay fiirsanayso haddana uu nabigu calayh salaam u taagan yahay ee iyada uu qancinayo bal u fiirsada martabada iyo mansilada ay ka taagan tahay nabiga idinkuba waad aragtaan ogaada bay leedahay radia allahu canha wa ilmo yaroo ciyaar jecel oo haddana nabigu intaa uu taaganya u leeyahay fiirso ma qanacday haddama kuu dhammaatay haa markay tiri buu nabiga calayh salaatu wasalaam yidhi amad haya noqo waa la daawanaya marka ciyaarta waa la daawan karaa haddii muxaramaad iyo xumaana oo kale aynan la soconin wax dhibaata ah ma xaraan baa la iska ilaalin waxadaanii abu daahir axmed qaala akhbarana ibn wahbin qaala akhbarana yunis can ibni shihaab can cumar bni zubayr qaala wuxuu yidhi qaalat caaishatu waxay tidhi wallaahi baan ku dhaartay laqad ra'aytu rasuula allah nabiga calayhi salaam baan arkay oo yaquumu istaagay calaa baabi xujrati qolkaygii albaabkiisii buu istaagayaa caaisho xaggana ka taagan tahay gadaal xagga qolka nabigana xagganuu ka istaagay walxabashatu nimankii xabashida ahaa yalcabuuna waxay ciyaarayaan bixiraabihim warmahoodii iyo eebadoodii iyo fii masjidi rasuulilah xiraabku waa ulo bir afka ku ayay ku ciyaarayaan fii masjidi rasuulilah nabiga masaajidkiisa gudihiisa ku ciyaarayaan haddaad arki lahayd hadda dad intay soo kaxeen maalinta ciiddeed masaajidka hortiisa aarta xoogow saarnugeed iskaga qabsaday ka waran maxaa samayn lahayd ya dadkaa dhagaxun baa lagu diri lahaa sooma ah, waa laiskugu imaan lahaa xaaladaasi waa xaalad wax badan laga indhalaabi masjidka nabiga bannaanna ay weli jireen iyo meele ay aadaan halkaasay iskaga ciyaarayaan ah ciyaar bay ka cabirtay yalcabuun bixiraamin bay ku ciyaarayaan fii masjidi rasuuli rasuulilah sal slam yasturunii nabigana waa asturaaya biridaa'ihi gu'iisa ugu asturaayey oo xaggale ka fiirinaysaayoo garabka nabiga calayh salaam bay isha ka dulsinaysaa likay andura inaan fiiriyo ilaa lacibihim ciyaartooda ayadana ay asturaato uma yaquumu nabigu waa ii taagan yahay min ajli aniga daraadday aniga dartay buu u taagan yahay ila nabiga dankamadahoo ayaduse waa ilmo carruurahoo ciyaartan iska rabtaa xataa akuuna ilaa aan ka noqday ana aniga allatii midii iskeed ansarifu iskaga gadoontay ilaa aniga aan iskeed iskaga gadoomay nabigu intaa waa ii taagnaa faqduruu qadara idinkuba qadarid iyo qiimayn ku sameeya qiimeeya qadraaljaariyati gabadhaasi qadarkeeda qiimeeya alxadiidati sinni da'deedu uu yaryahay xariisatan ku dadaalaysa cala lahwi ciyaarta xariisatan cala lahwi waxay fasiraysaa riwaayadii hore soo marray oo ahayd xariisatan alcariba xariisatan cala lahu ciyaarta jeceloo ku dadaali gabadhaa bal qiimayn ku sameeya intaa nabigana uu u taaganya calayhi salaatu wasalaam suu nabiga u jeclaa ee khawaadirteeda iyo u fiirnaayey oo u ixtiraamayey sala allah aleh waali wasalam idinkuba waad aragtaan weeyaan marka nabiga calayh salaam iyo mucaamaladiisii fiicneed bay tusaysaa iyo dhaqankiisii wanaagsanaa suu banaa salawaatu ullahi wasalaamu calayh iyo arrimaha noocaasa maalmaha ciidda oo kale ina waxba dhibaato ayna lahayn wixii maxaadiir sharciga aan ahayn oo xadgudub sharciga aan lahayn umuurtaasi asalka ibaaxa iyo mubaaxa weeye gaar ahaan maalmahaasi faraxareeyo feestada ah laakiin waa in la ilaaliyo oo gacanta ayna ka bixin hawshu oo xaaraam iyo munkar sida dhacdaba aan faraha lala gelin oo la dabaalanin xadaanii haaruun bnu saciid alayli wa yuunis bn cabdilacla walafdu lihaaruun qaala xadaanaa ibnu wahbin ahbaranaa camru ana muxamed bn cabdiraxmaan xadaa can curwa can caaisha qaalat dakhala rasuulu llahi sala allah alay wasalam nabigaa wuxuu soo galay wa jaariyataani tuqaniyaan laba gabdhood baa heesaya biqiraa'i bucaaf heestii iyo gabayadii dagaalkii bucaaf aws khasrad khasraj ay isdhaafsadeen ayay soo xiganayaan fadajaca nabigu wuxuu iskaga saaxday markuu soo galay cala alfiraash muuna kala eryin gogashii buu iskaga saaxday waxawala wajha wejigiisuu xagga u jeedsaday fadakhala abubakar baa soo galay haddana faintahananii caaisha <clears throat> waxay leedahay <clears throat> aabbahay abuubakar waa ay canaantay wa qaala wuxuu yidhi mizmaaru shayaan hayaan mismaaru istifhaamu mizmaaru shayaan shayaan muusikadiis miyaad cinda rasuulillahi ku haysaa maanta oo aad nabiga calayhi salaam korkiisa lagu kabdhooda lagu ciyaaraya fa aqbala calayhi rasuulu rasuulullah nabiga abubakar soo qaabilay calayhi salaatu wasalaam faqaala wuxuu yidhi dachumaa ka tag buu nabiga calayh salam ka tag marka xamaasada iyo amru bilmacruufi nahyu can munkar waxay u baahan tahay in muraacaad iyo iyo muxuu ahaa la ilaalin iyo booskeeda la dhowro booskeeda in la ilaaliyo ayaa loo baahanya oo mararka qaar waxyaalo badanoo furka lala tuuri oo qofku uu culays badan intuu iskugu rido uu ka qayli yaa laga yaabaa inay arrintu ayna halkaa sii gaarsiisnayn halkaa inayna sii gaarsiisnayn baa laga yaabaa oo xaaladdu ayna gacanta saa oga bixinba saa oga bixin yaa dhici karta oo haddii maalinta ciidda asaa u dhex orodood tidhahda ha halkanaa la maray meeshanaa la marayda ku hayso ya culays badan baa isku riday culays badan baa iska riday asalkuna waxaa weeyaan cadamu tatabuc bicawraati almuslimiin muslimiinta cawradooda inaadan tatabucuna raacraacin wixii aad aragtana asalka waxaa weeyaan inaad markaad sheegayso si caama aad u sheegto ood maabaalu aqwaamin aad tidhaahdo ee aadan afraad iyo meelo mucayana aadan magacooda sheegin haddii aad sheegaysana qofkii sameeyey aad toos ola baashirto ood u gaarsiisoo tidhaahdo waxaan waa laga fiican yahaye iska dhaaf markaas qabla kulli shayna aad xaqiijiso waxaan hal huwa munkar ficlan munkar ma yahay waa inaad fiiriso ood mulaabasaadka qisadan iyo xaaladdeeda aad daraaso ku samayso ood ogaato labadan qof ama ruuxan ama ruuxan iyo ruuxan xidhiirka iyo qaabkooda waxa jira waa inaad ogaatood iska so mar walbaba aada tuhuma wax ku xumbaarin tuhuma ada wax ku xumbaarin xaaladuhuna qiimeen bay u baahan yihiin mararka qaar qiimeen ayay u baahan yihiin dayib masaa'isha qaar ee mararka qaar laisweydiiyo inkastoo khatarteeda ay leedahay inay hadda gabdhaha gawaaridan qafalin ee la arkaynin ay nin la gasho oo iska khalwo ah oon la ogeyn waxa ka dhexdhacaaya iyo inay boodhoboodho gadaal ka fuusho oo dhinacintay isku buuso ninkii iyo ayadii ay xaajis ugu dhaxeeyo shaarica dadku ay wada arkaayaan socdeen khalwada heenna ay iska dhex socoto ayumaa ashaddu quduuratan yaa daran da xamaase iyo unseeflaboodnimo ayna ahayn meesha haddii laga baxo ya ya waad arta haddii ah. gaarigan yare ee alta wamaa alta wamaa adraaka maa alt iyo muxuu ahaa waxyaalayayankaa xaalkooda ilahay xaalkooda og yahay annaga waxbama sheegi mayno laakiin kolley waxaa weeyaan waa meel qafilan waa meel qarsoon waa meel aan ku fiicnayn laba qof ajnaba inay ku qaali noqdaan khalwadii la diiday bay soo gelisaa laakiin meeshan ayadaa khatarteeda iska leeda sax gabadha way ka dhici kartaa dhibaato way u keeni kartaa haddii xijaabkeeda iyo anshaxeeda uu ilaashan yahay allahu aclam waxaa la yaabaa tan inuu marka ugu yaryahay tanaa ka fudud tanaa ka fudud ah. marka qadar iyo qiibayn bay u baahan tahay laakiin ma bannaynayna hadda way bannaan tahay hala sameeyo ma dhahayne arrintaas anigaa laga xidanin haddaba ma dhihin <coughs> ayib xaggeen maraynay dachumaa ka tag buuri <coughs> <coughs> falamaa afala markii abubakar uu xoogow ka mashquulay gabdhihii u canaananayay iyo caaisha hamastuhumaa bay leedahay caaisha gabdhihii baan intaan u ishaaray oo u baaqay u baaqay yaa irbaxa fakharajtaa waa iska baxeen inkastoo laga reebay abubakar laakiin arrintaasi xoogow culays ayuu dareemay wa kaana yowma ciidin maalin ciida yaa waxay ahayd yalcabu suudaan suudaan baa ciyaaraysay kolla xabashi baa lagu yidhi waxaasoo dhan ba xabashi laisku dhihi jiray bidaraqi gaashaan iyo walxiraab gaashaan iyo warmo ayay ku ciyaarayeen noocna waa tababar iyo waxaa la muujinayaa in loo diyaargaroobo oo la tababarto waa ciddu lahum istadactum weeye dhinacna waa de waa ciyaar oo maalintaa faystada fa imaa sa'altu rasuula allah inaan nabiga calayhi salaam ani aan weydiiyoon idhi waan u baahnahay ciyaarta inaan fiirsado wa imaa qaala inuu yidhi tashtahiina ma jeceshahay inaad fiirsato labadaas ma kala ogiya laakiin ciyaartii inaan jeclahay nabigu waa ogaaday faqultu waxaan nacam nabi allow inaan fiirsadaan rabaa fa aqaamani wuxuu ii istaajiyey nabigu waraahu gadaashiisa khadii dhafoorkayga calaa khadii dhafoorkiisa uu ku toosnaa oo saaraa wa huwa yaquulu nabigu wuxuu lahaa iyagiibu la hadlaaya ciyaarayay duunakum yaa bani arfida gaar ahaan marka cumar radi allahu canhu dabca inuu kala fiijiyo ayuu wuxuu yidhi amnan riwaayada bukhaari iyo duunakum waa isku mid aamin baa tihiin ciyaara yaa bani arfida ree banu arfida ciyaartiina watan yidhi xataa idaa mariltu markaan noogay bay leedahay caaisha oon daalay yuqaala wuxuu nabigu yidhi xasbuki istifhaam baa ka maqan axasbuki ah, ma kugu filan tahay qultu waxaana nacam haa qaala fadhabii gurigaada ku noqo marka xadaana zuhayr bnu xarbi qaala xadaana jariir can hishaam an abihi can caaisha radi allahu canha qaalat jaaa jeyshun ciidan baa yimid aafwa jaaa xabashun niman reer xabashiyeed baa yimid nimankaasoo yasfiruuna oo yasfanuuna raqsinaya zifrigu waa raqsi boodboodka weye way boodboodayaan fii yowmi ciidin maalin ciida fi masjid bay ku boodboodayaan marka waxaa la socday xiraabadaas iyo waranka iyo gaashaankaasna way ku ciyaarayeen boodboodna waa la socday oo hadda marka oo kale mararka qaar laisku dhufanaayo boodbood waa la socotaa waa aragtay kubaddan gacanta lagu tuuroo kale waana ciyaar socoto oo gacmaha laga sameyn boodboodna waa la socdaa marka yasiifuuna fii yowmi ciidin fii masjid fadacaanii nabiyu nabiga calayh salaam baa ii yeedhay caaisho weeyaan fa wadactu ra'sii madaxaygan calaa mankibihi garabkiisa saartay halkanay ka shiishaysaa fajacaltu anduru ilaa lacibi ciyaartoodan fiirsan xataa kuntu waxaa noqday ana latii aniga iskay ansarifu iskaga gadoomay can inadiri ilayhim fiiradooda anaa ka qashraxayoo iskaga jeedsaday waxadaanaa yaxya bnu yaxya qaala ahbaranaa yaxya bnu zakariya can ibn abi zaa'ida xaw xaddaanaa ibnu numayr qaala xaddaanaa moxamed bnu bishrin kilaahuma can hishaam bihada alisnaad walam yadkuraa fi lmasjid mayna sheegin masaajidka lafdigaas lakiin ruwaaddi kalaa sheegtay oo ku filan waxadaanii ibraahim bnu diinaar wacuqba bnu mukaram alcamiy wacabd bnu xumaydin kulhum can abi caasimin walafdu licuqba qaala xadaanaa abu caasim can ibni jurayd cabdilberi qaal ahbaranii cada ahbaranii cubayd eh, bnu cumayr ahbaratnii caaishatu annaha qaalat lilacaabiin kuwii ciyaaraayey waxay ku tiri kuwii ciyaaraayey bay nabiga caaisho ka hadlaysa oo tacliiqinaysa waxay tiri nabigaay ku leedahay lilacaabiina ay lishani lacaabiin kuwii ciyaaraya shanigooda yaa waxay tihi wadidtu waxaa jeclaan lahaa ami araahum inaan fiirsado inaan arkoon fiirsadaan jeclaan lahaa qaalad waxay tihi faqaama rasuulula isla markiiba nabigaa u istaagay kaala fiirso waqumtu cala albaabi albaabkaygii baan istaagay anduru bayna udunayhi wa caatiqihi dhagihiisii iyo luquntiisa dhexdooda garabka halkaasoo ka fiirsanaysa wahum yalcabuuna fi lmasjid masjidkii bayna ku ciyaarayaan oo ciyaartu waa ciyaar misaajid ka dhacaysa waa maalin ciid oo farx iyo faystaa caaisha waa fiirsanaysaa radi allahu canha ciyaartaasay fiirsanaysaaye ragga iyo cawradooda dan kama laha mamxuum ma fiirsanayso sidaa weeye qaala cadaa lannahu asalka waxa wey haweenku sida ragga loo yiri indhihiinna laaba ayaga haweenkuna waqul lilmu'minaati yaqdubna min absaarihinna la yidhi marka hadda maqsuudku ciyaarta wa qaala cadaa furusun aw xabash ma ree faris bay ahaayeen mise ree xabashay qaala wa qaala liibnu catiiq wuxuugu yidhi cumayraha bal xabashun xabashi bay ahaayeen qaala xadaanii waxadaanii maxamed bnu raafic wacabd bnu xumayd qaala cabdun ahbarana waqaala ibnu raafic xadaana cabdurazaaq ahbarana macmar can الzuhri can ilmusayib saciid can abi hurayra radi allah canhu qaal baynama alxabashatu xabashi nimanka la yidhaahdo oo dhulkaas hadda soodaanta iyo kuwan xabashida hadda la yihahdo waxaa dhan ba waxaa laisku dhihi jiray ardulxabash niman xabashiya yalcabuuna cinda rasuuli ay ciyaaraya calayh isalaatu wasalaam bixiraabay bay ku ciyaarayeen warmahoodii iyo muxuu ahaa birahoodii ku ciyaarayeen id dakala cumar bnu khadaab baa soo galay fa ahwaa wuxuu hoobtay ahwaa wuxuu hoobtay ila alxasbaa'i xagga carradii carradii buu soo xaabsaday muxuu rabaa carrada muxuu ka rabaa yaxsubuhum inuu ku daadiyuu rabaa bihaa carradaasi nimankaa inuu ku daadiyuu rabaa carradaasuu u qaata wuxuu rabaa inuu ku firdhiyo ka baxa masaajijka uu yihahdo faqaala lahu rasuulu lah sal slam baa wuxuu yidhi dacahum yaa cumar cumar daa daa maxaa yeele way ciyaarayaan ciyaartooda waa iska mubaax maantana waa maalin ciidoo xogow arrinta waa la yar waasiciyey wallahu aclam wabilahi towfiiq wsala allah wasalam calaa nabiyina moxamed